الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البر والصلة والآداب wuxuu ku saabsan yahay albir birigii birigu wuxuu ka mid yahay asmaada jaamicada ah sida macruufka iyo altaqwa iyo marka waa ism jaamicahoo kulminaya wax allaale wuxuu ilaahay jecel yahay ama aqwaal ama afcaalah tu muuqata ee tu qarsoonba biri baa la yidhaahdaa wasilati siladiina waa ku saabsan yahay silatu alqaraaba qaraabada oo la xidhiiriyo alaqrab faalaqrab siay u kala dhow yihiin ee kugu kala xaqnimo badan yihiin xidhiirintooduna ay noqoto qof walba iyo munaasabada uu leeyahayna lagu xidhiiriyo oo qof baa siladiisu ay tahay salaamid iyo inaad xidhiidhiso ad booqato kuwaaba nafaqo iyo kaaga baahan masruuf iyo biil qof walbaba qaabka uu mudan yahay wاlaadaab aadaabtii alaadaab alfaadila wاlakhlaaq alxamiida aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda fiican ee islaamka uu booriyey ee faraha badan ayuu wax badan ka sheegi doonaa musanifka oo axaadiistii ku soo aroortayna ka hadli doonaa baabun biru lwaalidayn labada waalid oo loo baarifalo loo ixsaan iyo samafal sameeyo loo dabacsanaado oo xaqoodii la oofiyo oo la guto inta tabara wa annahumaa labada waalid inay xaqu ugu xaqniman badan yihiin bihi biriga haddii la dhaho wixii xaqa ilaahay ka soo haray subxaanah waxaa ugu horeeya waa xaqa waalidaynka weeyaan in badanna qur-aanka waa kulminayaa bayna altawxiid wa ifraad alcibaada lilah وبر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ilaahay intaad caabudaan shirki iyo lawadaagna aad ka fogaysaan waalidkiinna ixsaan u sameeya qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif athaqafiy albaqlaani wa zuhayr ibnu xarbi abu khaytamata qaala waxay yidhahdeen xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi can cumaarata bn اlqacqaac can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan bn sakhr radi allahu canhu qaal abu hurayre wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi man axaqu nnaas dadka yaa oogu xaqnimo badan oogu mudan bixusni saxaabatii saaxiibnimadayda wanaaggeeda inaan la saaxiibo oon macooda ahaado oon wax walba u qabto oon u hiiliyo oon u taro dadka yaa oogu xaqnimo badan oogu mudan qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala uma man yaa ku xiga qaala ummuka hooyadaa ku celi ixsaan birigeeda qaala uma man yaa ku xiga qaala uma ummuk hooyadaa qaala uma man yaa ku xiga qaala uma abuuka aabbaha marka hooyadii waxaa la siiyey alaaata arbaaca albir birigii markii afar loo qeybiyey saddex baa hooyada la siiyey sababtuna waxaa weeyaan saddex culays iyo saddex mashaqo oo ay kula soo marto aabbaha uuna shaqo ku lahayn oo tacabu alxamli wa mashaqat alwadci wa mixnat alirdaaci saddexaasay gaar u leedahay saddexaasay gaar u leedahay nacam maxaan idhi tacab tacabu alxamli xamliga iyo uurka laga soo bilaabo wallaca ilaa iyo mxuu aha xamligeedii sagaalkii biloodii waxay kalaba wax la wadaaga male aabba shaqo ku male laba mashaqat lwadci dejinta iyo makhaadka iyo foosha iyo xanuunka ay leedahay qof la wadaaga ma laha saddex mixnat aridaac nuujinta ilmaha iyo usoo jeedka iyo tamriidinta iyo xanaanaynta iyo xanuunkiisa iyo sidii oola wadaagayso ugu soo jeedday oo u xanuunsanaysa bogga iyo beerka ugu hayso ayadan wax la wadaaga male aabbuhuna waa waalidkii sababta uu ahaa ilmaha dhalashadiisa xadaanadiisii iyo howlihiisa guudna gacanta ku hayay tacliimtiisi iyo umuurihiisa kaleo dhan asagana u taagnaa laakiin hooyada ayaa u horaysa u xaqnimo badan idaa tasaaxama alxaqaan haddii xaqa aabbaha iyo xaqa hooyada ay isciriiriyaan keed hormarin xaqa hooyadaad hormarinaysaa wain tasaaxam cadadu almasaalixi yuqadamu alaclaa min almasaalixi midda hore kore hooyada lagu bilaabaya uma alab aabbaha saasay u soconaysaa wa fii xadiii qutayba waxaa ku sugan man axaqu bixusni saxaabatii saxaabadayda yani suxbadaydu ka wada yaa waxaan iman badan wanaajinta walam yadkur innaas xadaana abu kuray moxamed bn cala hamdan qaala xadaana ibnu fubayl moxamed ibnu fubayl ibn qazawaan can abiihi aabbihiis oo fubayla can cumaarat bn lqacqaac can abi zurcata ibni camr bni jariir jariir bn cabdilahi albajali baa awowa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ninba wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow man xaqu naasi bixusni suxba suxbada iyo saaxiibidooda wanaajinteeda meesha adiga aad leedahay saaxiib baan leeyahay hebel baan saaxiibbannahayoo hebel baa ii yeerayo hebel baan la fadhiya hebel baan shir la gelaya hebel baan ku maqnahay yaa waxaasoo dhan kaaga mudan qaala ummuka hooyada uma ummuka hooyada uma ummuka hooyada uma abuuka aabbaha uma adnaaka ka kugu dhow faadnaaka ka kugu sii dhow alaqrab falaqrab markaad saaxiibkaada kala ha imaato iyo nin baa saaxiiba aheeno iskuul baa wada dhigan jiray iyo beecshara naga dhexaysa iyo isku xisib baa nahay iyo isku qaraaba waxaas kale gadaal ha noqdaan laakiin markaad tidhaahdo hooyadaad kuu yeerayso saaxiibkaba ii yeeraaya aad ka hormariso hooyadaydaa kula hadlayso teleefoonka saaxiibkaa aad ka hormariso ya arrintaas waxaa weeyaan maada siinin xaqii waalidka uu lahaa maada siinin gaarahaan dhallinyarada xilligan jirtahaddee telefoonka caawa dhan lagu jiraayaa hooyo looma sheekaynaayo aabba looma sheekaynaayo telefoonkaasa wax walba kala weyn haddii lala hadlana hay mashquulinin iyo haydaalinin iyo waxbaan ku jiraayo idaa iyo kada marka waxaa weeyaan cuquunimadii bay ka mid tahay caasinimada uu keenay waxyaalahan sooshalka la yidhaahday iyo waxyaalaha xiriirka ijtimaaciga dhibaatada ay keentay bay ka mid tahay inuu qofku mar walba uu ahaada muncasil can waalidayhi labada waalid uu yahay qof ka fog ka fog uu yahay xataa wain kaana qariiban fii jasadihi ha u muuqdo laakiin waalidkuu ka fog yahay waxba kama ooga lama socdo markuu isagoo jiifa lagaaba inuu imaado isagoo maaragtay muxuu ahaa xaaladiisa o dhan lama socdo taas marka waxaa weeyaan waxyaalaha uu keenay bay ka mid tahay telefoonnada ay keeneen iyo dhallinyaronimada xilligan jirto saaxiibnimada hooyada iyo aabbaha in sheekadooda iyo hadalkooda iyo muxuua u sheekayntooda wax weyn loo arko xataa culimmadu waxay leeyihiin markay kula hadlaayaan telefoonka demi ha fiirinaba telefoonka hadalkay shalay kugu yiribu maanta kugu soo celini daraad kugu yiribu kugu soo celini kuwa hadda marra kugu kugu soo celini ha kohanin waalidku waa saas hadda wuxuu kugu lahaba hadda kugu soo celinaya ya markuu qofku duqoobo waa sidaas marka waxaas o dhan inaad kohato maaha waxaa la rabaa inaad aad raxbu sadri xabadkaada u u noqdo sida adoo sheeko cusub hadda lagu sheegaya aanaad u dhegaysato waxaan waa maqla waad ii sheegtay hadda kahor inaadan dhihin baa la rabaa ayb qala xadaana abubakr bn abi shayb xadaana jariir ibn cabdillaahi can cumaarata bn qacqac wibn shumruma cabdullahi bn shumruma can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayrata qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila الnabiyi salى اllah alيh ali waslm fadakara bimili xadiiثi jariir wazaada faqaala nacam ii sheeg yaa la saaxiiba markuu yidhi nabi allow wuxuu yidhi nabigu nacam waan kuu sheegaya wa abiika ku dhaartae ku dhaartaye waa laguu sheegi wa abiikadaas waa hadal carabka ku dareeray jaradka ala lisaani alcarab dhaar hadda looma jeedo waa suuratu qasam weeyaan wowlqasam wawa laakiin dhaar hadda looma jeedee waa hadal oo loo sameeyo liictimaad fi lkalaam hadalka in lagu cuskado umaa loogu talagalay jarad cala lisaani alcarab webelahaan قال xdثna محمد بن xاtم قال xdثna شhبابة بن سwاr xdثna محمد بن طلحة xw xdثna أحمد بن khراش xdثna xبان بن هiلاal الbاhلي قال xdثna وhayb بن khالد الbاhلي أيضا kilاahma can iبن شhbrب cبداللahi بhda الإسناad sanadka haddaan soo maray oo xibaankaas iyo ninka la yidhah whayb iyo محamed بن طلحة labadaba waxay mutaabicinayaan cmaarة بن abi qacqاc waxaa ujeedaa shariik biriwaayaةi cmaarة بن shubruma markaas fii xadiii wahayd waxaa ku sugan man abaru yaan u baarifalaa ugu horeeya inaan u baarifalo o ixsaan u sameeya yaa ugu horeeya wa fii xadiidi moxamed bn dalxa ayu naasi xaqu mini yaa igu mudan bixusni suxba inaan la saaxiibo uma dakara bimil xadiidi jariir kaas jariir bin cabdillahi waa soo mara isaguna riwaayadaa ah hore jariir uu ku jiray ibn cabdilxamiid dabi ah. xadana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbi qaala xadana waki can sufyaan can xabiib xaw xadana maxamed bn muana xadana yaxya yani ibnu saciid alqataan can sufyaan wa qaala waxay dhaheen sufyaan ahawri iyo bn xajaaj xadana xabiib baa noo warramay can abicabaas can cabdilaahi bni camar qaal jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi nabigu u yimid calayh salaam yastaadinu isagoo idan weydiisanaya fi ljihaad inuu jihaado ciidanka jihaadka u baxaya ugu darnabe allow inaan ku darbadaan rabaa ciidanka mujaahidiinta jihaadka hadaaya fii cilaa'i kalimat illahi diinta ilahay koryeelinteeda faqaala wuxuu yidhi axayun waalidaak labada ku dhashay ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala fa fiihimaa ayaga dhexdooda birigooda iyo ixsaankooda iyo suxbadooda iyo la saaxiibidooda fajaahidku jihaad ah, jihaad baa laga cabiray u sabirkooda u xanuunkooda duruuftooda tabartooda tabaryaridooda waxay doonayaanoo fara badan oo aan in la qanciyo ay culusta waxaasoo dhan baa waxay u baahan tahay inaad jihaad u niyooto fa fiihimaa fajaahid jihaadkii layidhi firwatu salaam alislaam waxaa ugu sarreeya islaamka waxaa laga hormariyey waalidka birigiisa iyo ixsaankiisa ka hormariya marka jihaadkii sayfka ahaa ee kii ugu korreeyey ahaa haddii uu nabiga culayi salaami fa fiihima fajaahid wixii kalena waa ka sii horraysaa waxaa tii waxaan u baxayaa dacwaan u baxaaya dad baan wax soo gaarsiinaya labada waalidna waxay ku dheen maya annaga nala joog ama wax meeshaada u qubi kara ma laha fa fiihima fajaahid ayaa laleeyahay waalidkaa ku jihaad ayaa kaaga khayrba waxbaba xadaana cubaydullah bnu mucaadi qaal xadaana abi xadaana shucba can xabiib samictu abaalcabaas baa maqlay xabiib almucallam mucallam la dhihi jiray mukatab abaalcabaas samictu cabdاllahi bn camr bn caasin yaquul jaءa rajulu ila nabi sal fadakara bimilihi qaala muslim baa wuxuu yidhi abulcabaaskan soo noqnoqday ismuu magaciisa asaay bnu faruukha ayaa la yidhahda almakiyu magaciisa kuu sheegay qaala xadaana abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala akhbarana ibnu bishrin can miscar ibni kidaam xaw xadaanii maxamed bn xaatim xadaana mucaawiya bn camr can abi isxaaqin abi isxaaq sabiici xaw xadaana qaasim bn zakariya xadaana xusein bn cali aljucfi can zaa'ida zaa'ida bni qudaama kilaahumaa can lacma sulaymaan jamiican xabiibi ka wariya bihada isnaad mila ardaday xabiib baa ismutaabicaynaysa hadda oo xabiib riwaayada hore shacbaa ka warinayey haddana raggan ka warinaya ayaa markaa mutaabicinaya mm, jamiican can xabiib ka wariyeen waa zaaidi iyo abi isxaaq iyo miscar iyo intaba shucbay mutaabicinayaan wey xabiib bay ka wada warinayaan xadaana saciid bn mansuur qaal xadaana cabdullahi bn wahbin akhbaranii camr bn xaarif can yaziid bn abi xabiibin ana naaciman mawlaa umi salm ahaa xadaahu ana cabdallahi bn camr bn caas qaal aqbala rajulu ilaa nabiy illah sala allah alay ali wasalam nin baa nabiga ilaahay soo aaday soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi yani madiina ugu yimid faqaala wuxuu yidhi ubaayicuka cala alhijra waaljihaad waxaan rabaa inaan kugula heshiiyo ballan iyo dhaar kugula galo baycada layidhahdaaye cala alhijrati inaan muhaajir noqdo dadka muhaajiriinta ee waddankooda intay ka soo tageen madiine imaanay siay nabiga u garab istaaganaya diinta iyo dacwada waaljihaad fii sabiili illahi inaan kugula mubaayacoodo abtaqi alajra ajri baana raadinayaa min allahi baan ka raadinaya ujeedadeenu waa ajir raadis baanahay qaala nabigu wuxuu yidhi fahal min waalidayka labadii ku dhashay ma ku jiraa axadun xayu mid nool labadii ku dhashay wax nool ma ku jiraa qaala nacam haa buu yidhi bal kilaahuma labadaba way nool yihiin qaala nabigu wuxuu yidhi fatabtaqi lajra ajri miyaad rabtaa min allahi xag alla ajri miyaad ka rabtaa qaala nacam haa ajri baan rabaa qaala farjic ku noqoo ilaa waalidayka labadii kadha ku dhashay ku laabo fa suxbatahumaa suxbadooda iyo la saaxiibidooda iyo khidmayntooda iyo garbu noqoshadooda taa wanaaji ku jihaad saasuu nabi sala allah aleh wasalam baabu taqdiimu bir lwaalidayn labada waalid oo loo baarifala waxaa laga hormarini cala tadawuci sunnada bisalaati lagu sunnaystaniy wahayriha wixii hadduu farad iyo xaq ilaahay unan oo waajib ah oo sunno uu yahay waxaa ka horeeya birulwaalidayn salaad sunnaa intaad geli laheyd waalidkaa kuu yeelaya u tag salaad sunnaa intaad geli laheyd khidmada waalidkaa ka hormari haddii ay isku oo isqabtaan oo isqabtaan dayib laanna waalidka birigiisa iyo ixsaankiisa waa waajib salaada sunadana waa suno suno iyo waajib hadday isku dhacaanna waajibka la hormariyaa xadaana shaybaan bnu faruuq qaala xadaana sulaymaan bnu muqhiir xadaana xumayd bnu hilaal can abi raafici saa'iq radia allahu canhu can abi hurayrata radia allahu canhu annahu qaal kaana jurayj wuxuu ahaa nin la yidhahda jurayj banuu israa'iilkii ahaayeen yuu ahaa dadkii hore yatacabadu wuu cibaadaysan jiray fii sawmacatin sawmaca sawmacada waa meesha kaniisado kalea ah, raahib buu iska nin raahiba ah, oo magaciisa diintii injiil iyo haysta oo iska cibaadaysa oo adduun iyo mashquulkiisa ka xarooday ayuu ahaa meel iskaga cibaadaysto iskaga wardiya fa jaad ummu hooyadii baa timid qaala xumayd wuxuu yidhi fawasafa lanaa wuxuu noo tilmaamay aburaafic sifata abi hurayra abi hurayre tilmaantiisii uu tilmaamayay abii hureyrana lisifati rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala alla alay slam tilmaantiisii ummahu jurayj hooyadii uu tilmaamay nabigu xiina goortii ay dacdu u yeedhaysay kayfa sidii ay jacalad yeeshay buu nabigu tilmaamay kafaha sacabkeeda fowqa xaajibiha xijibaheedii iyo xirrimaheeda korkeeda oo uma rafacad kor u qaada ra'saha madaxeeda ilayhi jureej xaggiisa tadcuuha iyada u yeedhaysa nabigu wuxuu tilmaamay markay duqdii jureej hooyadaa u timid wiilkeedii oo meel magaalada ka baxsan intuu buul ka samaystay soomaca dhooba laga sameeyey iskaga cibaadaysanayo meel kore intuu fuulay ku cibaadaysanaya u timid markay u timid oy la hadlaysay siday ahayd buu nabigu tilmaamaya sala allah alay wasalam in huwa ilaa waxyu yuuxa waxyi loo waxyooday wey gacantayta halkaasaa u saartay ayay kor u fiirisay markaasa waxay tir yaa jureej warjureej warjureej saddex jeer ka celcelis tiibuu nabigana tilmaamay aburaafic marka waa musalsal baa la dhahaa musalsalun bihadii sifa aburaafic baa tilmaamay sifata abu hureyre tilmaanta abu hureyre ka bixiyey lisifati rasuulilah nabiga tilmaantiisa calayh salaam uu u mawjuray hooyadii tilmaamayay xiina goortii ay dacad u yeeraysay kayfa sidii ay jacalad yeeshay kafaha sacabkeeda ay dejisay fowqa xaajibiha xirrimaheeda korkiisa ayay u shamaysay qof waayeelaho haddee meel ka koraysa indhaheeda rabta inay si fiican ay shucaaca iska qariso deena indhihii ay si fiican xooga aragto ayaa la tilmaamayaa haddii xagga qoraxda kaa jirtooo kale gacanta saasdihii qoraxdaas kaa qaban meel kore hadday tahay oo kale iftiinkii waxdaas kaa qaban si indhihi hadday araggoodii u soo aruuraan <clears throat> uma rafacat ra'saha ilayhi tadcuuh faqaala waxay tihi yaa jurayju jurayjow ana ummuka hooyadaa baan ahay kallimnii ila hadal fasaadafatu waxay waafaqday yusalli asagoo tukan waxay la soo kulantay xilli uu salaad ku jiro ninkana salaadda kama baxay uu iska wadaayo maanta o dhan waxay tihi hooyadaa baan ila hadal faqaala asagii baa isla hadlay qalbigiisa ama maehe hadalka shareecadooda salaadda ma burin jirin sida shareecadeennaba bilowgeedii hore aynan hadalku u burin jirin bilow hore shareecada diinta islaamka intii hore waa la nasakhay markii dambe waa la wadahadli jiray salaada lagu jiro qofaa imaanaya meeqaa la tukaday labuu leeyahay laba ka ku dhaaftay labadiibu ka soo gaarsiin soo bobsiin wala soo gaargaari ah, su-aalaa la isweydiin jiray kadib waa la nasakhay waquumuu lilaahi qaanitiin baa layidhi ilaayaddaa soo dirtay waquumuu lilaahi qaanitiin istaaga idinkoo ilaahay ateecaya saakitiin aamusan ina fi salaati la shuqla salaadda ayadaaba mashquul ku filan bay leedahay gudaheeda wax kale oo war oo ajanabiga ah lama soo gelin karo marka ninkan waxaa dhici karta calaa diinihi ama qalbigu wuxuu ka yidhi allaahuma allo ummi hooyada iyo wa salaatii salaaddii kulantae keen hormariyaa hadduu celceliyey fakhtaara wuxuu doortay salaatahu salaaddiis wuxuu yidhi salaaddii ilaahay baa ka huweyn xaqi hooyada marka caabud weeye faqiih ma aha nin cilmile maaha laakiin waa nin iska cibaadaysta oo iska wardiya oo iska mutasawif ah nacam tasawufka kiisii hore wuxuu ahaa cibaado iyo daaco iyo wardi iyo tarbiya iyo akhlaaq iyo sulukiyaad taskiyat nufuus shay wanaagsan buu ahan jiray tasawufka markii hore markii dambea qullaad ay gashay oo firaq baalla ay soo gashay oo ilxaad iyo itixaad uu soo galay nacam xuluuliya soo galeen oo ay cudurro fara iyo amraad fara badan ay dhex gashay Eh, marka waxaa weeyaan guud ahaantiisa tasawufku waa fiicanyi waa fiicanyi walidaalika tarbiyadaasi qofka soo qaata waxaa weeyaan wax badan buu ka faa'iidaa wax badan buu ka faa'iidaa meesha hadda dadka aan tarbiyadaas soo qaadanin ayba ku adag tahay in intay fadhiistaan ay kun salli akhriyaan intay meel fadhiistaan ictikaafaan wardi badan akhriyaan wardi qur-aan uu yeesho maantana uu maarata gacmihiisa iyo tusbixiisa uu ku wardiyo ay kuba adag tahay laga yaabo inuu naftiisa uu wax badan la dagaala mooyeene marka waxa weye waa ariiqo fiican laakiin qabash baa ku jira iyo inxiraaf iyo khuraafaad wax badan baa gale wax haddii laga saaro waa ficlaan lahay tarbiyadaasi sulukiyaadkaasa aad ba u wanaagsanaan lahaa gaar ahaan shekhulislaam ibnu taymiya fii kitaabi alfataawa mujallad dhan oo tasawuf la yirahdu leeyahay uu kaga hadlo oo aad ugu ammaanaya culammadii tasawufkii hore gaar ahaan cabdiqaadir aljaylaani aad ba ugu ammaanaa ayib ninkan marka wuxuu leeyahay salaadii iyo hooyaday keen hormariyaa marka waa nin iska cibaadaysta laakiin cibaado jecel laakiin aan cilmi aqoonin ma garanaayo haddii labadan shay isku dhacaan waajib iyo sunno kala hormarin inuu hooyadii la hadlay ahayd oo salaaddiisa ka baxlaasi ama salaada waa salaaduu mar walba tukado waqti badan u hayo hooyadiin hadday u timid ayaa la rabay fakhtaara salaadiisi buu doortay farajacdu way iska noqotay duqdi uma cadda way ku soo noqotay fi aaniya maalin labaad faqaalat waxay tihi yaa jurayju jurayjow ana ummuka hooyadaa baanahay fakallimnii ila hadal qaala allahuma ummii hooyadii wa salaatii salaaddeeda keen hormariya faاkhtaara salaatahu salaaddiisii baa u raajix salaata salaad baa hormariyey faqaalat waxay tihi allahuma ina hada jurayd kan waa jurayd bay tihi ilaahayow wahuwa ibnii waa wiilkaygii waidii kallabtu waan la hadlay intaasoo maalmood faadaa waa iga diida an yukallimanii inuu ila hadlo allahuma falaa tumidu hadilin xataa tuuya ilaaad ka tusto almuumisaati wujuuha almuumisaat naagaha xunxun ee dhillooyinkaah wejigooda ilaa uu ka arko ilaahay waa dilin bay tiri ilaa wejigooda ka arko qaala wuxuu yidhi nabiga calayi salaam walow dacad calayhi hadday ku habaari lahayd an yuftara in la fidneeyo la futira waa la fidnayn lahaa hadday dhici lahayd dhihi lahayd ilaahu zine ku rid oo fidno ku rid oo haweenka uu ku fidnoobo wuu ku dhici lahaa waalidka ducadiisa waa mustajaaba laakiin way oga turtay waa wax wax dhalay hooyo wey waxay tiri wejigooda ilaahu tus intaasa asagana dhaawac ku ah inay naab illah soo hor istaagto oo u dhoola caddayso oo xagga xag ka istaagta taasaaba dhaawac kahoo cibaadadiisii iyo wuxuu dhaacaysanayo o dhanba maynas baa gelaya maynas baa gelaya oo waxbaa ka go'aya taasaa culays ku ah qaala wa kaana raacidaanin kaana waxaa jiray raaci raacidaanin mid idajir ah ari raaco iga raarraaca wii u soo dhoweeya oo ku soo xareeya ilaa dayrihi sawmacadiisa sawmacati jureej jureej sawmacadiisiiyo guriga uu dhisay yaa nin ari la jiraa ku raaci jiray oo ku soo xareen jiray qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam fakharajat imra'atu naag baa baxday min alqaryati magaaladiibay ka baxday fawaqaca calayha araaci kii qowsaarka ariga la jiray bay isku dhiibtay markay juraj kari weyday kiibay isku dhiibtay faxamalad way urowday fawaladat waxay dhashay qulaaman wiil faqiila laha waxaa lagu yidhi maa haada maxaggees ka keentay ilmahan qaalad waxay tihi min saaxiba haada dayn ninka soomacadaa iska leh wuu cibaadaysaa baad ku haysaan kaasaa igu dhacay ilmahan iga dhalay bay tihi shaydaan wey intay isku darsatay muxuu ahaa sharmutanimo iyo haddana waxay dusha ka saartay ninka asaga ee weliga ee saalix ah ay dusha ka saartay waa ceebayn rabtaa qaala fajaa-uu dadkii baa soo yaacay u fiirso fajaa-uu isla markiiba lamaba weydiininba waxaa lala soo yaacay bifu'uusihim faasaskoodii iyo wa majarafahoodii majarafihii iyo xagaafkii iyo baangadihii iyo faasaskii baa la soo qaatay xagee loo socdaa ninkii baa rabaa buulkiisa in soo dudumiyo fanaadawhu markaasay u dhawaaqeen horta soo deg soo deg soo deg fasaadafuuhu waxay la kulmeen yusalla isagoo salaad jira tiibu salaadbuu iska wataa falam yukallimhum lama hadlin nuuma oma dhigin hadalkoodii qaala faakhaduu waxay guda galeen inay yahduduuna duduminayaan dayrahu gurigiisii iyo sumcadiisii iyo masaajidkiisii ayay jijibin ku bilaabeen waa dhoobo falamaa ra'aa markuu arkay daalika in buulkii lagu duminaayo nasala ilayhim oo u soo degay faqaaluu lahu waxay ku dhaheen sal haadiih markuu yidhi war maxaa dhacay maxaad iga duduminaysaa meeshaydan ku cibaadaysanayay annaga hana weydiinana tan weydii bay leh sal haadiih naag ilmo wadataa socota oo lasaa iga dhalay leh waa been sal haadiih tan weydii annagan weydiinana qaala nabiga wuxuu yidhi fatabasama jureed waa muusooday tacajub iyo layaab siduuna xataa u fiirinin iyo ilmahan ay la kordhabaysay leedah sagaaba iga dhalay uma yuu ku qoslay uma masaxa ra'sa sabiyi ilmihii yaraabuu madaxa saa inta ugu masaxay u taabtay yuu faqaala ku yidhi maa abuuk aabbaha waayo waa ilma mucuqo hadda dhashay waryaa ku dhalay qaala abii raacidaam ninka ariga la jiraa dhalay buu yidhi adiga maada dhalina yaa filaayoo sugaayey falammaa samicuu markay maqleen nimankii faasad watay daalika arrinkaa minhu mihil hadda dhashay yay qaaluu intay isaga ku boodeen dhudhunkadeena shummiyeena isku duuduubeen ya waxay dhahen nabnii waxaan kaaga dhisaynaa maa hadabna wixii aan kaa duminoo min daynika gurigaadii iyo masaajidkaadii bidahabi dahabi wa fida kaaga dhisaynaa dahab iyo fida waxaa ugu qaalisan wey aan gurigaado dhanba muraayad iyo dahab iyo fila ka dhigayna <clears throat> qaala wuxuu la dahabkiinna iyo filadiinna ma rabe walaakin aciiduu igu celiya turaaban caro iyo dhoobo kamaa kaana siduu ahaa uma calaahu meeshiisa wuu iska fuulay shaahid waxaa weeyaan ninkaasi xaggee laga soo gaaray waa sigtay soo hartaan wuu sigtay ilaahay waa badbaadiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii iyo wanaaggii ula imaanay ku badbaadiy marka dambe laakiin dhib baa gaadhay intii hooyadii ay ku tiri hadalkaygu wuu maqli waaye ilaahayow kuwa xunxun weji wada tus islaantii soo hor istaagtay ee uu ka jeedsaday ee dhibaatadii u soo keentay waad aragtaa marka ducada waaridka waa mustajaaba waa la ajiiba <clears throat> qala xadaana zuhayr bn xarb xadaana yaziid bn haaruun akhbarana jariir bn xaasim xadaana maxamed bn siriin can abi hurayra can الnabiy sala اllah alيه wasalam qaal lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi dherabta dherabta waxaa la dhaha ilmaha markuu dhasho meesha la dhigo ayaa dherab la dhahaa lam yatakalam ma hadlin fi lmahdi dherabta ila alaaatun saddex qof ayaa sariirtii ilmaha yar la dhihi jiray oo ku jira oo hadda dhashay ama wax yar aan hadalba gaarin saddex ilmaha hadlay oo ilaahay ka hadalsiiyey ciise bnu maryam ciisihii ina maryamaha markii asaga oo hooyadii mucjiza ku ahaa oo kii ilaahay wa tacala malag soo diray lagu afuufay kadib ay dhashay ilmihii bay la walbahaartay ilaahay uu yidhi waxaa iska dhaafa adigu waxaad yeeshaa ha hadlinba muuba ha dhihin ah, ciise hadli doona isagii baa hadlay innii cabdullaahi aataaniya alkitaab waa kii dhihi jiray addoonkii ilaahay baan ahay kitaab ilaahay siiyey nabi rasuul iga dhigay ciisa bnu maryam kow isagoo yar buu hadlay wa saaxibu jurayj ka labaadna waa jurayj ilmihii yaraa ee lagu masabiday waa ka qisadiisii wa kaana jurayj wuxuu ahaa rajula min caabudan cibaado badan fatakhada wuxuu samaystay soomacatan meel soomacoo sida masaajidkaoo kale oo lagu cibaadaystay soomaco iyo biyac iyo kanaa'is iyo waxay ku cibaadaystaan baa la dhihi jiray fa kaana fiiha meeshaasu iskaga cibaadaysan jiray faatatu ummuhu hooyadii baa u timid maalin wahuwa yusalla isagoo tukanaya faqaalat waxay tihi yaa jurayju jurayjow faqaala wuxuu yidhi isagaas la hadlay yaa rabbi rabbigayo ummii hooyaday maan la hadlaa wasalaatiimisa salaaddoodaan wataa faaqbala calaa salaatihi salaadiisii uu iska sii watoo qaabilay fansarafat hooyadaas nikarigeeda iska tagtay falamaa kaana min alqadi berri markii la gaaray atatu way u timi haddana wahuwa yusallii asagoo salaad ku jira faqaalat waxay tihi yaa jureej war jureej faqaala wuxuu yihi yaa rabbi ummii hooyaday wa salaatiibaas qabtay faaqbala calaa salaatihi salaaddiisu iska watay fansarafat iska noqotay hooyadii falamaa kaana min alqadi berridii saddexaad markii la gaaray maalintii saddexaad atatu way u timi wahuwa yusallii asagoo tukan faqaalat waxay tihi yaa jureej war jureej faqaala ey rabbi rabbigay ummii hooyaday miyaan la hedlaa wa salaatii mis markaasaas ka wataa faaqbala calaa salaatii buu iska watay faqaalat waxay tihi allahuma laa tummithu ilaahu ha dilin xataa yandura ilaa uu ka fiiriyo ilaa wujuuhi lmuumisaat kuwa haweenka xunxun sharaamiidda ee dhilooyinka wejigooda ilaa uu ka arko ilaah muu ku dhaco xumaan mayna dhihin wejigooda ilahu tasbita oo dadka ahlullaahi ah ahlulkhayrka ah inay xumaan ishooda ku dhacdaabaa dhibaato ku ahba inay tii weynaad ama qof ajanabiga ku bannaanayn naaga intaasaaba yaa dhib ah fatadaakaruu arrintaa duqda hadday tiri ninkii jureja maxaa ku dhacay irbad baa lala sii daayey irbad baa ku maqan fatadaakara banuu israa'iil reer banuu israa'iil baa sheekaystay jurejan jureej bay ka sheekaysteen wa cibaadatu cibaadadiisa magaaladii baa lagu sheekaystay nin jureej la yidhah ninkaa cibaado badana adduun waa isdaaye reera aakhara weeye wa imra'atu naag baa jirtay baqiyun dhillaa yutamaalu bixusniha wanaaggeedana la soo qaato miaal iyo tusaalaa loo soo qaataa oo gabar quruxeeda markii la sheegi hibloo kale ayaa la dhahaa gabar qurux badan bay ahayd laakiin quruxdeeda ku fidmowday faqaalad waxay tiri in shi'tum haddaad arabtaan laaftinannahu waan imtixaami lakum ninkaa idin imtixaamaya laaftinannahu lakum ninka sagaa waan imtixaami meeshaa uu galay inuu cibaado iyo ikhlaasi alla darfi ay ka tahay iyo inuu howlo kale ku jiro qofka uu galo shabakada iyo dabinka qofkii dabinka ugu dhaco inuu meeshaa ku tacaradadna waa isku dambixisay intay isqurxisay oo oo ishagaajisay ayay u tagtay falam yaltafit ilayha maba fiirininba saaxata uma milicsanin dhinac kasta kaga dhacday waa fiirin waayey faatad waxay u tagtay waxla'aan intay noqon lahayd waxay istiri ninkan marka masabit dusha ka saar faatad waxay u tagtay raaciyan qof ari la jiro mid ari la jiro oo kaana yaawi ilaa sawmacatihi sawmacada jureej ariga adkiisa ku raarraaca kiibay u tagtayoo faamkanatu min nafsiha nafteediibay u dhiintay fawaqaca calayha acraabi reer baadiyo oo gabadh reer magaalahoo issoo cillaantay helay marka fawaqaca calayha waa ku dhacay faxamara way uurooday markiibaa ku duulay falammaa waladad markay dhashay qaalad waxay tidhi xaggeed ka keentay haddii la yidhi huwa min jurayj ninkaa jurayj aan ah sheegi jir kiibaa dhalay ah, faatowhu markaas fiiri masabadka fiiri iyo dhibaatada intay leegta ah, ku taqaanaa marka hadday dhihi lahayd kaa sire baadiyahaan isku dhiibaynaa nadhaaf baa idhahay kaarqabtaya ah, kaakale baadiyaha laha hadii caraadiga adhiga raaco nadhaaf baa dan galeen ku kaloo suuqa yaacaya hadii dan lagama galeen haddii ninkii cibaadaysan jiray ehlucilmi ehlu khayrka ahaa ee wanaagsanaa wax ku sheegtay dadku marka waxaa weeyaan si ayna dadka kale aynan dan oga gelin ayay u daneeyaan oo zallulcaalimi zallulcaalam baa la yidhahdaa ninka culummada iyo daalibulcilmiga iyo dadka ehlu khayrka waxay simbirraxadoodu way caalamkao dhan oo simirraxoday bay tahay hal mar baa buunka la wada afuufi ma maqasheen meeshaan waxbaa ka dhacay ayagoo dhan baa sidaa wada baan dhihi haddana ayagoo dhan yaa sidaa wada ah sidaa darteed waxaa weeyaan cadaaladdu way ka fog yihiin fastanziruuhu ninkii asaga ahaa baa lagu soo biday soo degbaabay soo deg way ka dejin dalbeen wahadamuu saymacatahu gurigii xumaa ku jirayna jijrin bay ku bilaabay dumin wajacaluu waxay gudageliyeen yadribuunahu asagiina inay garaacayaanba faqaala wuxuu yidhi maa sha'nukum war maxaad leedihiin war maxaan sameeyey war maxaan galabsaday qaaluu waxay dhaheen zanayta waxaad ka zinaysatay bihaadihi albaqyi middan cilladaa fawaladad waxay kuu dhashay ninka adiga wiilka kuu dhashay faqaala wuxuu yidhi ayna sabi aw wiilkaa sheegayseen fajaauu bihi ilmihii hoyaana oo bunjaqa ayaa la keenay faqaala wuxuu yidhi dacuuna bal iikaadiya xataa usalli aan tukana salaale salaad baan gelaya waan tukana bal iikaadiya wastaciinuu bisabri wasalaa haddii waxuu culaysu ku qabsan salaadda ku carar xidhiirka rabbi iyo addoonka tooska ee mubaashirka ah weeyaan ah, tooska ah wey salaad gal fasallaa ninkii salaad buu tukaday falama insarafa markuu salaaddii ka baxay atastaniya ilmihii yaraa buu u yimid fadacana wuxuu ka taabtay oo ka muday fii badni calooshiis abagintaa uga taabtay buu qaala ku yidhi yaa ghulaam wiil warwiilayahu ilma yahow man abuuka ka ku dhalay waa kuma aabba xalaala ma jiree min maain man khuliqta qofkee biyihiisa laga abuuray qaala wuxuu yidhi fulaanu raaci hebel adhiga la jira ninka hebel adhiraaca ayaa aniga laga abuuray u dhalay qaala wuxuu yidhi faaqbalu markaasi dadkii dhanka kale haddana marka horena dacaayad iyo fawdo iyo dhibaato iyo wax yar hadday arkaan kamahay kaa goynayaan markay xoogow karaamo iyo wanaag kugu arkaana buunbuunin cirkay kugu shareerayaan dhexdhexaad baa la rabay marka hore lagu socdo ninka asagaa ah haddii ilmihii yaraa uu u hadlay qaala wuxuu ihi faaqbaluu nimankii yaa caydiyay asagii juroja calaa jurooj bay qaabileen yuqabiluuna iyagoo dhunkanaya wayatamasaxuuna bi ismarmarinaya asagii barakaysanayaanba wa qaaluu waxay dhaheen nabni weli inaataan ogaanay waxaan kuu dhisaynaa laka adiga soomacataka gurigaadi min dahanin dahab baanu kaaga dhisaynaaba guri dahaba maxaad maraynaysa qaala laa wardaha dahab ma rabo aciiduuha igu celiya min tiirin dhooba kamaa kaana siday ahayd halkay igu celiya fabacadu sidii bay gurigiisa gurigiisii ugu yabyamaeen dhooba uga dhiseen taa min karaamaati alawliya baa la yidhaahdaa karaamaat alawliyaa iyo qofka madluumka ahee laga gardan yahay ana allaha naasiru wamuayidu ilahay baa garba subxaana wa tacaala laansuranaka balow bacda xiin qofka madluumka laga gardaray ilahi wuxuu yidhi wakhtigaya hata waan kuu gargaarayaa daalimka ku dulmiyey waan kaaga gargaari midkan waa midka labaad ee hadlay ilmaha labaad ee hadlay isagoo yar wa baynamaa sabiyun ka saddexaad waxaa weeyaan midka saddexaad wa baynamaa xilli sabiyun mid yar yardacu min ummi hooyadii unuga ilmo yaro naaska hooyadii nuugi famara rajulu nin baa soo maray raakibun saaran calaa daabatin daabadiyo faras faarihatan aad u qiimo badan washaaratan wabushaara asaguna haybad buu leeyahay xasanatan wanaagsana waa labisan yahay faraskiisuna waa faariha asaguna washaaratan xasana waa haybad wanaagsan iyo libaas wanaagsan buu ku labisan yahay faqaalat ummu hooyadii baa waxay tidhi iyadoo naaska muujinaysa ninkaa noocaasee faraska fiican saaran ee labisan baa soo agmaray faqaalat ummu hooyadii hooyo soo ma taqaanid ninka ugu fiican adduunka inaad noqotay rabtaa ka ugu fiican dhinac kastaba kanoo kale ilaahay iga dhig fataraka fadya ilmihii naaska nuugaayey intuu naaska sii daayey oo wa aqbala fiiriyey ilayhi ninkii hooyadii ayleed ilaah iga dhig sagoo kale faaqbala ilayhi qaabilaydu fanadar ilayhi saa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi allahuma laa tajcalnii ha iga dhigin mila sagoo kale waa sagoo kale ha iga dhigin buui uma aqbala wuxuu iskaga jeedsaday calaa sadihi naaskiisii fajacala yartadicu inuu nuugi buu bilaabay oo muuqmuqda ku hayo qaala wuxuu leeyay abuu hurayra fakaannii anduru inaan arkaad ii moodaa ilaa rasuuliillaahi nabiga calayhi salaam oo huwa yaxkii asagoo tilmaamaya irtidaacahu nuugmadiisii biismicihi fartiisa ku tilmaamaya assabaaba farmurugsatadaa fii fii afkiisa intuu geliyey fajacala gudagalaya nusra inuu muumuusanayo nabigu wuxuu tilmaamaya ilmihii naaskii hooyadii ku noqday siduu u nuugayay intuu fartiisa sabaabadaa farabugsatada afka saargariyey iyo naaskii hooyadiiba ku noqday oo qaala wuxuu yidhi wamaruu bijaariya asagoo naaskii sidii u niiba haddana waxay soo mariyeen jaariyatan gabar addoon iyo gabar iyo wahum yadribuuna ayagoo garaacayo gabar la garaacayo oo dadka ay tubayaan wayaquuluuna ay leeyihiin zalayti waa zinaysatay saraqtii waan xadday ha tuug weeyaan waa xumaanba ku dhacday wahiya taquulu ayaduna waxay leedahay xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ayay leedahay xasbi allah wanima alwakiil ilahay baa igu filan mid wa tala saarta saa ugu niman badan beri baana waxa ma samaynin faqaalad ummuhu hooyadii baa waxay tihi nihi yaraa allahuma laa tajcal ibnii ilaah wiilkaygaa ka dhigin milahaa tan oo kale fataraka arabaaca nuudmadii intuu ka tegay naaskii oo wanadara ilayha saa u fiiriya gabadhii la garaacay faqaala wuxuu yidhi ilmihii yaraa allahuma jcalnii iga dhig milahaa iyadoo kale fahunaaka ilmihii ilmo yarbu oon hadal looga baranin oon hadal lala qaabilin oo hooyo ayna toos waxaa sameeya maxaa tiri ayna dhehi jirin iskaga heeshees mooyeene wax hadalahoo inuu usoo jawaabo ay sugi way kula hadli jirtay ma jirin hadda laakiin wuxuu noqday qof hadli oo waalidkii hadalkii ku soo celinaya biingeen fa hunaaka halkaa markii la maraayo taraajaca waxay isku celiyeen alxadiida warkii hadda waxay ola hadashay sidii qof weyn hadalkii bay isku celiyeen faqaalad waxay ku tiri xalqa wariya xalqa a kitaab alxaj baan kusoo marray aa aa ah, dhuunta lagugu dhufeeye mara rajulu nin baana soo maray xasunulhaya haye wanaagsan faras fiicanna saaran faqultu waxaan allahuma ajcal ibnii ilaah wiilkayga ka dhig milahu asagoo kale faqulta waxaa tidhi adoo intan leeg allahuma laa tacjalnii haga dhigin milow asagoo kale wamaruu bihaadihi alama addoontan haddamana soo mariyeen wahum yadribuuna ayagoo garaacaya oo wayaquuluuna low zarayti waa ziraysatay saraqtii waxbay xaday faqultu waxaan idhi allahuma laa tajcal haka dhigin ibnii wiilkayga milaha tan oo kale faqulta waa soo booda waxaa tidhi allahuma ajcalnii iga dhig milaha iyagoo kale waa kusee qaala wuxuu ina daaka arajula waan kuu sheegay sababtee sirtee ina hada rajula ninkaa asaga le wiilkayga ilaah ka dhig kaana jabbaaran waa nin mutakabirah caniida xaqdiid ah ku martaagleeya ummadda daalim ah kaasoo kale ilah aga dhigin faqultu waxaan allahuma laa tajcalnii mila sagoo kale aga dhigin dharkiisii iyo wuxuu saaran yahay waxba ma tarayso laakiin waa nin baciid can illaah ilaahay ka fog jabbaaroo mutakabira ah. kaanoo kale ma rabo ilaha ka maangalay wa ina haadihi gabadhan yaquuluun lahaa waxay ku leeyihiin zanaytu waa zinaysa walam tazin miina wasalaqti ba ilayh waxbaa xaday walam tasalq waxna may xadin marka gabadhaans inaan tuugna noqonin zaanina aan noqonin cafiif dhowrsoon inaan noqdo ayaan rabaayo sida gabadhoo kalea ah, faqultu waxaa allahuma ajcalni milaha yani mid la masabido oo la garaaco ma ilaah iga dhig kama wado ee wuxuu ka wadaa maadaama gabadhu ay tahay cafiifa can izina cafiifatun can isariqa tuuganimana ayna shaqo ku lahayn zinana ay cafiifba ka ka dhowrsoon tahay gabar saa u dhowrsoon oo qiimo badan ay tahay ilaahu mid cafiifoo dhowrsoon iga dhig inbaan ka waraa weeyaan faqultu allahuma ajcalnii midraha ayaan idhi saddexdaasaa hadashay qaarkood waxay ku daraan ibnu cabaas radi allaahu canhu washahida shaahidun min ahliha qisadii nabi yuusuf calayhi salaam markii la masabiday islaantii ilmihii yaraa qofkii hadlay inkaana kaana qamiisuhu quda min qubuli min dubarin dheh ka hadlaayay inuu ahaa ilmo yar oo isagana mahdiga ku sugan dhoorka lagu wado ayuu ahaa ayay yidhaahdeen waxaa kaloo jira asxaabu lukhduud suuratu lburuuj qisadii ka sheekaysay oo ninkii boqorka ahaa ee dadkii intay markii dambe islaameen wiilkii daacigaha ku islaameen ee la yidhi wixii aan islaamnimada ka noqonin naarta dabka lagu tuuraytay damweye in la qoday oo xolad weyn la jeexay ha lagu daadiyo dadkii oo dhan tawxiidka ka daqaatay waxay ka noqon doona islaamnimadaanadii dabkaan gelaynaa islaam marka hooyo ilmaheeda dhabalka ku wadataa imaatay ayada mayna baqina ilmaheeda u baqday ilmihii baa wuxuu ya ummaa anti cala alxaq hooyoy xaq baad ku sugan tahaye isku tuur markaasay teesteysta isku tuurtay kaana waa hadlay waxaasoo dhan waa jiraan baabun raqiba anfun san baa boodoodo dulli ku dhacay man qof sankiis adrakaaba wey labadii dhashay soo gaaray aw axaduma midkood cinda alkibari duqnimo agtooda oo falam yadkhul jannada aan gelin nin labadiisa waalidoo duqoyartay soo gaaray biri iyo ixsaan iyo samafal iyo ducadooda aan janno ku gelin ka inkaar baa ku dhacday buu yiri nabiga alayh salatu wasalaam waa imaan doona xadiiskaas wey xadadana shaybaan bn faruuqa qaala xadadana abu cawaanata alwadax ibn cabdillah can suhayl bin abi saalix isamaan can abiihi aabihiisa abu saalixa can abi hurayrata can inabiy sala allah alay wasalam qaal raqiba anfusan baa dulloobay ruqaamka carrada iyo turaabta la dhahaa dulli baa ku dhacay uma raqiba anfusan baa boorooday uma raqiba anfusan baa qiila waxaa le man yaa rasuul allah kaad saddexda jeer ku celisay inkaa ku dhacday waa kuba khasaaray qaala wuxuu man dad adrakaa baweyhi laba bidhashay qofkii soo gaara cinda alkibari duqnimo agtood ayagoo daaho tabar daran oo isaga u baahan axaduhuma midkood ow kilaahuma ama labadiba oo falam yadkhul aan gelin aan ka rimahooda aan raadinin birigooda aan raadinin ixsaan iyo samafal aan u samaynin ducadooda aan helin ee isagoo oo iyagoo duqayna intuu ka gaabiyey kadib deena aan caasi ku noqday oo baari aan ku noqonin kaasinkaar baa ku dhacday yuri nabiga sala allah alay wasalam ama intuu qur'aankana uu ishaarayo ima yabluqanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa nacam falaa taqul lahumaa uffin ima yabluqanna cindaka alkibar hadday duqnimo gaaraan midkood ama labadoodaba ufna ku dhihin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima waqfid lahumaa janaaxa duli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kama rabayaani sagiira inta laisdaba taxay fiiri sawaalibtio dhanna waa laga ilaaliyo mawaajibtii saalim muujib wey wax allaala wixii xumaa oo dhanna ka ilaali wixii wanaagah o dhanna waalidka garabkoo loo jilciyo hadalkoo loo dabciyo iyagoo wax loo taro kul hada weyaan qaala xadaana zuhayr bnu xarb xadaana jariir ibn cabdilxamiid can suhayl bin abi saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi raqiba anfuhu sankiisii waa dunyooday inkaar baa ku dhacday uma raqiba anfuhu sankiisii baa dunyooday waa dunyooday asagoo dhan uma raqiba anfuhu sankiisiibaa dullad waa khasaaray qiila waxaa lema ya rasuul allah wuxuu hormariyey xukunkii xukunkiiba hormariyey waa kuba si loo balaarigo qaala wuxuu man baa dulloobay adlaka soo gaaray waaliday laba mid dhashay cinda alkibari duqnimada waxaa loo sheega waxaa markaasay baahidooda muuqanaysaa markuu aabbuhu uu xoog leeyahay oo shaqaysanayoo xoolihiisi wixiis gacanta ku haysto baahida uu ku qabo waaba iska yartahayba laakiin markuu duqoobo oo u baahdo in loo khidmeeyo waysada iyo biyaha iyo musqushii wax loo hagaajiyo markaa w marka imtixaanku uu imaanayo axadumaa midkood aw kilayhimaa labadooda labadiiba duqoobeen uma lam yadkhul janna qofkaan janna ku gelin labadii waalid lanna aljannatu taxta aqdaam lummahaat aljannatu taxta aqdaam alummahaat jannadu halkaasayba ku jirtaaba labada waalid hoostooda lugahooda ayay jannada ku jirtaa xadaana abubakr bin abi shayba xadaana khaalid bin makhlad can sulaymaan bin bilaal xadaanii suhayl can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alay wasalam nabig wuxuu raqib anfuhu alaaa faima dakara mila baabu fadli silati asdiqaa'i alab aabbaha iyo walummu hooyada saaxiibadood oo la xidhiiriyo fadliga ku sugan iyo wanaxwa waxay la mida iska dhaf waalidka inaad baari u noqotee dadka is yaqaaneen ee saaxiibada ahaayeen ee sheekaysan jireen isbooqan jireen ayaa la rabaa inaad xidhiiriso oo tirahda kan aabbahay buu saaxiib la ahaa hooyaday bay saaxiib lahayd islaamtan isbooqan jireen is ogaayeen inaad ku xiriirisaa la taas waxay tusaysaa inaad baari tahay baarnimadaada meel fiican gaadhay xadaanii abu daahir axmed bn camr bn sarxin akhbarana cabdullah bn wahab almasri akhbaranii saciid bn ayuuba can lwaliid bn abi lwaliid can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma ana rajula nin min alacraab nin reer baadiye ah yaa laqiyahu wuxuu la kulmay cabdullahi bni cumar biariiqi maka jidkii maka ee madiina isku xidhaysa isagoo socda nin reebaadiy unbaa dhexda ka soo galay fasallama calayhi cabdullaahi baa salaamay warhayaba warad waxamalahu calaa ximaar haddii laiswaraystay waa isgarteen waxamalahu wuxuu saaray ninkii oo u dhiibay calaa ximaarin dameer kaana yarkabuhu cabdullaahi binu cumar uu fuuli dameer markuu ritiga ku daalo uu ku nasan jiray ayuu ninkii caraabiga farta ka saaro qabsan jir dameerkan waacdaa wuxuu siiyey oo kale cimaamatan cimaamadna wuu siiyey kaanat calaa ra'si madaxa ugu duubneed ibnu cumar ayuu siiyey cimaamadan madaxa ku duubo faqaala ibnu diinaar ardaygiisa cabdulahi bnu diinaar la socday dadka la socdayba waxay dhaheen faqulnaa lahu waxaan ku niri ibna cumar aslaxaka allah allah ku islaaxiyo ku hagaajiye inahum alacraabu nimankan waa iska reer baadiye wa inahum yardoona waxay ku raadbi noqdaan bilyasiiri wax yar reermagaalkao kale ma aha reermagaalka waxyaalaha qaar haddaad u laacdo gacanta uu kugu soo firdhinba uu kugu soo daadin reer baadiyelle wax yar haddaad siiso magan alla buu axsanta buu ku leeyahay marka waa reer baadiye wax yar bay ku raadbi noqdaane maxaad iskugu dartay dameer iyo cumaamad ninka maxaa iskugu dartay cumaamaddaa ku filleede faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi ina abaa haada kan aabbihiis kaana wuxuu aha wuddan saaxiib iyo sadiiq yuu licumar bn khadaab aabbahay cumar iyo kan aabbihii ayaa saaxiib ahaan jiray wainii samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam annaa nabigaa maqlo yaquulu leh ina abara albiri biri iyo samafal iyo ixsaan iyo baarinimo midka ugu baarinimo badan silat lwaladi waladka waxidiniya weeyaan ahla wudda abiihi aabbihii dadka isjeclaayeen ehelkooda iyo saaxiibadood inuu xidhiiriyo yaa biri ugu fiican iyo baarinimo ugu wanaagsan buuyu nabi sala allah aleh wasalam marka waalidka hadduu dhinto waxyaalaha baarinimadiisa ee baaqiga ay ka mid tahay dadkii qaraabada ay ahaayeen ee xaggiisa uun ka soo geli jiray ama saaxiibada ay ahaayeen oo markuu ku arko kudhiim hebel baa ku dhalay ha waxaan isku ahayn ma garan wixii naga dhexeeyey ma garani saasuu ku yidhi inaa iska dhoollacadaysa inaa iska dhaqaaqda lama rabo qofka asagaa ah, farriin buu kuu dhiibay hebel baa saaxiibayan hadduu ku yidhaahdo dhab sii inaad fadhiisiiso wax siiso wax jeerka u geliso xidhiirisaa la rabaa saasaa la rabaa xadaana abu daahir akhbarana cabdullahi bn wahbin akhbarana xawa bnu shureyx can ibn lhaadi yaziid bn cabdilhaadi can cabdillahi bni diinaar can cabdillahi bni cumara ana nabiya sala allah aleh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi abaru lbiri biri la sameeye ka ugu baarimo badan an yasila rajulu ninka inuu xiriiriyo wey wudda abihi abihi ka isjeclaayeen xadaana xasan bn cali alxulwaani qaala xadaana yacquub bn ibrahim bn sacd xadaana abi walayf bn sacd jamica an yaziid bn cabdillahi bn abi usaamata bn haadi can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara anahu cabdullahi bn cumar kaana wuxuu ahaa ida kharaja ilaa maka maka markuu aado xaj iyo cumro iyo kaana lahu ximaaran dameer buu ahaa yatarawaxu calayh uu ku nanasto ilaa goortii buu ku nasan jiray malla rukuuba raaxila hasha fuulideeda iyo gurada hasha iyo neefka geela guradiisa markuu ku daalo wuxuu ku nasan jiray dameer wa cimaamata cumaamadna wuu ahaa yashudu biha ra'sa madax uu ku duubto oo nabiga xataa u cumaamadeeyey cabdullahi bin cumar cumaamad u xidhay camamani rasuulilah sal slam wasadala wuxuu dhihi jiray dalafa cumaamati bayna katifaya labada garab dhexdooda wa cimaamatun yashudu biha ra'sa fa baynamaa huwa yowma maalin calaa dalika alximaar asagoo dameerkii saaran oo ku yarnasanaya id mara bihi acraabi nin reebaadiyaa soo maray faqaala wuxuu yidhi alasta ibna fulaan ibna fulaan soo hebelkii ina hebela ina hebela martiid qaala acraabigii wuxuu yidhi balaa haa waan ahay fa acdaahu lximaara ximaarkii buu oga dagay yidhi qabso wa qala wuxuu yidhi irkan haada damarkan fur waalcimaamata cimaamadiina waa u siiday qaala wuxuu ustud biha ra'sak madaxa ku xidho ku duubo faqaala lahu bacdu asxaabihi asxaabtiisa la socota cabdullahi binu diinaada waxay ku dhaheen qafar allaahu laka allah kuu dhaafo aslaxaka ku hagaajiye acdayta haadala caraabiya acraabiga ma waxaad siisay ximaaran dameer kunta tarawaxu tatarawaxu calayhi tamaaraad kuna nasan jirtay wa cimaamatan iyo cumaamad kuntaada he tashudukii ku adkaysta bihaa raasaka madaxaada ku xidha ayaad iskugu dartay waasay waa tacajube waa la yaabe faqaala wuxuu yidhi innii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa maqloo yaquulu leh ina min abari ilbiri birika ugu baarnimo badan silata arajuli ninka xiriirintiisa weeye ahla wuddi abiihi ahla wuddi abiihi aabbihii dadka isjeclaayeen ehelkiisii bacda an yuwalliya intuu aabbihii jeedsaday ama bacda an yuwalliya intuu wiilkii u wax noqdo oo tawalliyey labadaba wain abaahu abii kaana sadiiqan licumar waalidka intuu tegey oo uu jeestay oo dhintay kadib inaad qaraabadiisii iyo dadka isticnaaha xidhiidhiso biriga u fiican wey waina abaahu ninkan araabiga aabbihii kaana sadiiqan buu ahaa saaxiib yuli cumara aabbahay cumar buu saaxiib ay ahaan jireen baabu tafsiiri اlbiri wاlimi biri iyo imi tafsiirkuu nabiga ka bixiyey calayh الsalaam xadaanii moxamed bn xaatim bn maymuun xadaana ibn mahdiy cabdiraxmaan can mucaawiya bn saalixin cabdiraxmaan bn jubayr bn nufayr can abihi jubayr bn jubayr bn nufayr can nawaas bn simcaan can alansaariy radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula allah nabigaan su'aalay calayhi salaam buu leeyahy ninka la yidhaahdo nawaas can ilbiri wاlimi biri iyo imi baan weydiiyey qalbiguu ka soo niyeystay inuu weydiiyo toos baad markuu imaada wuxuu yidhi waxaad u timid adoo weydiin rabo albira wاlima faqaala wuxuu yidhi nabigu albiru biri waxaa la dhahaa xusnu khuluq akhlaaqda wanaagsan xusnuulkhuluq marka la leeyahay macno caamay leedahay macnaha caamka waxaa weeyaan xuquuqda alle iyo xuquuqda aadamaha wixii akhlaaq wanaagah oo wanaagsan oo dhan qofka inuu la imaado taasa waxaa la yidhahda xusnuulkhuluq walidaalika nabiga maxaa la yidhi caaisha maxay tiri markii yidhi nabiga akhlaaqdiisa noo sheeg kaana khuluquhu alqur'aan akhlaaqda marka marra waa dabeeca marra waa akhlaaq guud oo mucaamalaadka o dhan baa soo gelaya qur-aanku akhlaaqdiisii ahaa wuxuu qur-aanka amro waa qaadan jiray wuxuu reebana waa ka hari jiray wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo tarqiibkiisa iyo iyo wuxuu qur-aanka uu ka hadlaayo nabiga ku dhaqmi jiray sala allah aleh wasalam marka xusnulkhuluqi macnaheedu waxaa weeyaan qofka inuu yahay qof naftiisa taskiyadeeda ilaaliyey wixii xumaanaana ka fogaaday wixii wanaagaana la imaado xaqa alle xaqa aadamahaba ilaaliyey walimu dembika waa ismu jaamica ismu jaamica weeyaan walimu dembiguna maa xaka fii sadrika xabadkaada wixii ku noqnoqda ayaa la yidhahdaa ama ku dhega labada waa la yidhahdaa xaaka wataradada wa karihta aad nacdo an yaطalica calayhi الnaas dadka inay kugu daalacdaan waa inay dadka kugu arkaan dadka annaas saa la sheegaayo ma aha jamiic الnaas waxaa loo jeedaa annaas alatqiya ahlu اlkhuluqi wاlmuru'a dadka wanaagsan baa laga hadlaya wixii dadka wanaagsan inay kugu arkaan aad nici waa dembi dembi weeyaan iska ilaali adoo gacanta ku jira sheekh ugu soo baxay hebel war hebel baa kana ah, qofkii maarata qalbigiisa oog damiirkiisa ku yar dambeeyo wuu isku nixi markuu arka culummada iyo dadka ehlu dacwada iyo dadka ehlu macruufka iyo dadka ehlu muxuuha wanaagga inuu dadka khiyaarta iyo dadka wanaagga iyo ka taliya marka wuu isku naxayaa hadduu sigaar caddayo sigaarka waxa laga yaaba inuuba gacantiisa ku debiyaba oo gacantiisa gubaba yaa dhici karta ah, qaad hadduu cunaayo inuu markaaba istirtir bilaabo oo xaggaa u jeesado doonka kuu duwaa dhici karta oo dhinacii taagnaan dhinacii kale uu ku duwo yaa dhici karta marka waxaa weeyaan shayga saas inay ah, dadka kala carcararayso ka dhuudhuumanayso waa dambi weeyaan gabadh buu qofku la taagan yahay dad baa arkaaya markay ku baxaan wuu dhaqaaqi ama gabadhiiba marata madaxa laabani ama asagiiba isdegi isqarini marka waxaa weye wax la qariya qurun baa ku jira wey wa karihta aad calayhi nnaas dadka inay kugu arkaan waxaad nici dembi weeyaan ka fogow wain aftaaka annaasu waa aftowka buu raaciyay riwaayo kale dadka qaar haku dhahaano waa ilbaxnimi iyo waa caadi iyo haku dhahaano kol haddii waxaan asaga naftaadaba ayn raalli ku ahayn ikhyaartana aynay kugu arkaan aadan rabin kuwa kale sheegashada waxba kama jira ka carar xadaثnii haaruun bn saciid اlayliyu qaal xadana cabdالlah bn wahbin xadana mucaawiyati can musaaxil can cabdiرaxmaan bn jubayr bn nufayr can abihi can nawaas bn samcaan qaala wuxuu yidhi aqamtu maca rasuuli اlahi salى اlah alيه wasalam nabiga bn waxaa la nagaaday bilmadiinati magaalada madiina sanatan sanad sanad baa nabiga madiina la joogay maa yamnacanii una iga reebin min alhijrati inaan hijro niyoodo ila اlmas'alati su'aal baa iga reebtay sanad baa nabiga la joogay oonan hijradii niyoonin inaan muhaajir noqdo baycadii aanan gelin hijradii oon shib iska ahaa sababtu waxaa weeye aal baa ii qarsoon aan raba nabiga inaan weydiiyo haddaan bayco iyo hijro aan niyoodana laguma ogolo su su'aale inaan weydiiyo acraabta iyo dadka loo cudurdaari unbaa nabiga su-aal waa weydiin kara oo kadhexkadabaho qaarkood ka fiican oo qaarkood aan wanaagsanayn ama laakiin ninka muhaajirkaa ah, aadaabtiisa inuu ilaashado oo muhaajiriinta ku darmado iyo ansaari rasuulilaahi umbaa la rabay marka sanad baan dib u dhigtay hijradaydii siaa nabiga su'aal u weydiiye kadib deenna aan hijrada niyoodo liannu qabla alhijra waa lii cudurdaari kaana axadunaa midkaana wuxuu ahaa idaa haajara markuu hijroodo lam yas'al rasuul allah nabiga muuna weydiin jirin sala allah alay slam can shayan wax markii hijrada muhaajir uu noqdo wuxuu noqon jiray dad gaara oo tarbiye gaara qaatay oo edab iyo akhlaaq qaatay oo codkooda hoos u dhiga oo nabiga calayi salam indhahaataan ka buuxsan karin ayay ahaayeen qaala marka su'aal weydiin jirin marka inta arrintaas aanan gelin oo aanan saxaabadaas iyo xalqada tarbiyada aanan ku darmanin ina horta su-aasheeda ritaan dabcayaan rabay qaala fasa'altu waxaan weydiye can albiri waalifm nabi allo biri iyo ifmi maxaa la dhahaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluq biri ma rabtaa akhlaaqda wanaagsan wey walimu imiguna maa xaaka wixii ku dhega oo ku noqnoqda fii nafsiga naftaada oo wakarihta aan nacda an yaطalica calayhi الnaas dadku inuu kugu daalacdo kugu arko kaasna dembi weeyaan baabu silaة الraxmi wa taxriimi qadiicatiha qaraabada oo la xiriiriyo in la gooyo xaaraamnimadeeda oo qaraabada la jaro xaaraam weeyaan xadaثna qtayba bn سacيid بn jamiil bn dariif bn cabdiلlahi الثaqفي وmaxamed bn cabaad qaala xadaثna xaatim wهو bn ismaaciil can mucaawiyata bn abi muزaridin mawlى bani haashim qala xadaثna cami abulxibaab saciid ibnu yasaaraha can abi hurayrata radi اllahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi salى اllah alيه waslm wuxuu yidhi in allaha alle khalaqa alkhalqa khalqigii buu abuuray xataa idaa faraqa markuu dhammeeyey minhum abuurkii khalqiga uu dhammaystiray qaamat raximu raximtii baa istaagtay raximtii baa istaagtay qaraabanimada labada qof dhexaysa ama nasab ama nuugmo ama nikaax saddexdaas weeyaan wixii nasab iyo nuugmo iyo nikaax aan wadaagna dhihi jira dadka hore ilaahayow u dambi dhaaf u duceyn jireen saddexdaasay calaaqadu ka timaadaa qofka nasab baa naga dhexeeya wada dhalasho ma ee nuugmaa naga dhexaysa ma ee xagga xiditinnimo iyo nikaax weeyaanoo waa dadkii aad qaraabada xagga guurka aheedeen marka raximkiini sidaas ahaa ee calaaqada labada qof udhexaysa ahayn macnaha ahaa macnagu weeye wax la taaban karo waxan waa raxim la dhihi kara maaha oo wax labada qof udhexeeya oo macno ah tiibaa ilaahay suuro ka dhigay hadlaysa oo hadli oo ilaahay la hadli qaalat waxay tidhi haada maqaamu lcaa'idi meeshan kii magangelaayey maqaamkiisii weeyaan min alqatiicati goysmada ilaahay ka magangelaayey meeshii ilaahayo lagaaga magangelaayey iyo maxalkii iyo makaankii iyo xaaladdii in lay gooye aan ilaahay kaaga magangelaayo waa taagnahay ee in lay gooyaan ilahu kaa magangalay qaala wuxuu yidhi alla nacam waan kaa yeelay amaa tardayna miyaada raalli ku ahayn an asila inaan xiriiriyo man qof wasalaki ku xiriiriyo oo waaqdaca aan gooyo man qof qadacikii ku gooya qofkii ku xiriiriyo inaan xiriiriyo qofkii kugooyan aan gooyo haddaad raxim tahay miyaada raalli ku ahayn qaala balaa raalli baan ku ahay qaala ilahay baa wuxuu yidhi casiiziqunsi wey fadaaki kaasaa laki adiga kuu sugnaadayoo man wasalaki wasaltuhu waman qadacaki qadactuhu qaraaba goys ilahay baa gooyey qaraaba xiriirina ilahay baa xiriirinaya subxaana wa tacala uma qaala rasuulu lahi sal اlah alيه wasalam wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum daratan aayaddan akhriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum اllah faasmahum waacma absaarahum afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaliha aayaddaasa la haddii aad madax noqotaan waaliy haddaad jeesataan waaliy ma laga yaabaa inaantad fasahalisaan dhulka ilaahay aad qaraabadiinna goysaan kuwa noocaasay dhulka fasaahaday qaraabada goyni lacanad allah ku dhacday oo dhagahana waa la tiray indhahana waa la tiray oo waxba arki maayaan xaq arki maayaan xaqna maqli maayaan war qur-aanka miyaynan akhrinin miyayna qur-aanka tadaburin macnihiisa la soconin mise qalbiga quful baa inaga saaran naynay ah qalbiga quful baa inaga saaran qur-aanka miyayna saamaynaynin mar walbaba warximka iyo qaraabada iyo silada iyo biriga ka hadlaaya qala xadana abubakr bn abi shayba wazuhayr bn xarb walafdi labi bakr qaala waxay dhi xadana wakiic can mucaawiya bn abi musaridin can yaziid bn ruumaan can curwata bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi alraximu raximku mucallaqatun bilcarshi carshiga allaha raxmaana la sulay raximkii halkaasay ku dhegan tahay taquulu waxay leedahay man wasalanii qofkii ii xiriiriya wasalahu llah allah xiriiriyo waman qadacanii qofkii i gooyana qadacahu llah allah gooyo saasay leedahay way habaartamaysaa wayna ducaynaysaa ka xiriiriyada u ducay kii kale way habaari ilahayna waa ka aqbalaya xadaana zuhayr bn xarb wibn abi cumara qaala xadaana sufyaan ibna cuyaynata can الزuriي mxamed bn muslim can muxamed bn jubayr bn mudcimin can abihi jubayr bn mudcim bn cadiy bn nawfl الnawfli can الnabiyi salى اllah alيه wasalam qaal laa yadkhulu اljannata janna ma galo qaaطicun qaraabagoys qaala ibn abi cumar wuxuu yihi qaala sufyaan yani qaadic araxm qaraabagoys baa loo jeeda xadaana cabdالlah bn muxamed bn asma dubaci qaala xadaana juwayriyata bn asma dubac isaguna can malik bn anasin can الzuhri ana muxamed bn jubayr bn mudcim akhbarah ana abaahu abihi ba akhbarah ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal laa yadkhulu اljannata janna ma galo qaadicu raxim qof qaraabadiisa gooyey xadaana mxamed bn raafic cabd bn xumayd can cabdirazaq can macmar can zuhri bihada isnaad mila waqala samictu rasuula اllahi sala اla alay slam qala xadaanii xarmana bn yaxya tujiibi qala akhbarana ibn wahbin cabdullah bn wahbin almisri qal abaranii yunus ibn yaziid an ibn shahaab الzuhri can anas bni malikin qaala samictu rasuul اllahi sala اllahu alيh wasalam baa maqlo yaquulu leh man sarow qofkii ku farxaya qofkii jecel oo ku farxiyow qof walba uu ku farxayo waxaan soo socda an yubsada in loo fidiyo calayhi risquhu risqigiisa qofkii in loo fidiya rabo oo yaan rabin oo yunsaw fii aafarihi raadkiisa iyo cumrigiisa in loo waasiciyo qofkii rabow falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriyo labadaasaa lagu helaa qaraaba xiriirintu irsaaqadana waa lagu furaa cumrigana waa lagu barakeeya waa lagu ziyaadiyaa qaala waxadaanii cabdulmalik ibnu shacayb bnu leyfin qaala xadaanii abi can jaddi xadaanii cuqayl bni khaalidin qaala qaala ibnu shihaab akhbaranii anas bnu malikin ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal man axaba qofkii jecel an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi risqigiisa oo yunsa lahu loo dibdhigo fii aarihi cumrigiisa loo dibdhigo falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriyo cumriga ilahay waa dheerayn karaa waxba kumaha subxaana marka haddii shardiga lagu xidho qaraabada aduu xidhiya biriga hadduu la imaada khayrka intaa oga dhiga ayaa mararka qaar la dhaahi karaa yamxu llahu maa yashaa wayubit walyusali raximahu xadaanii moxamed bn muana wamuxamed bn bashaar bindar walafd ibn muana qaala xadaana moxamed bn jacfar xundar xadaana shucayb bn xajaaj qaala samictu alcalaa bn cabdiraxmaan yuxadiu can abiyi can abi hurayra ana rajula ninbaa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ina lii qaraaba qaraabaan leeyahay arrintan way dhacdaa waa arrin aad iyo aad culayskeeda iyo xanuunkeeda u leh ina lii qaraaba qaraabaan leeyahay asiluhum waan xidhiiriyaa suu sharciga i amray wayaqdacuuna iyagana waa igoynayaan haddaan xidhiiriyo ayagu waa igoyn haddaan u tago haddaan salaamo telefoon u dir haddaan waxu taro intaba waxay igu jawaabi in ayagu ijaraan xaggooda ay badahaya xidhaan wa axsinuu ilayhim ixsaan baan u samaynao waxbaan u tari wayusiiuuna ilaya xumaan bay igu samaynayaan wanaaggaygii xumaan bay igu jawaabi waaxlumu waan u dulqaadano waan iska cafin canhum xaggooda waa iskaga dulqaadan waxay ku hadlayaan iyo xaaladoodii waxooda wayajhaluuna cayaya ayaguna ii dulqaadan mahayaane igu jahli samaynayaanoo kelimaad xunxun oo jahli iyo xumaana ayay igu dhahayaan mar walba maxaan sameeyaa waa arrin jirto dadka haysata wey ah, dad jasaaraa jira jasaar ama la'iin oo ah wixii loo galay iyo ixsaanka iyo biri midna aan jawaab ka soo celinayn falcelin ba ma lahaba see la yeedi faqaala dhab wuxuu yidhi lain kunta haddaad tahay kamaa qulta saa tidhi saa sheegtay haddaad tahay faka'annamaa waxaad la mid tahay sida adigoo tusifuhum cunsiinaya almalla mal waxaa la dhahaa alramaad alxaar dambas kulul adoo cunsiin bay la mid tahay waxaad u taraysoo dhanba sun bay ku tahay iyaga iska wan adiga walaa yazaalu ka zuuli maayo taadina away xaggaadana walaa yazaalu macaka xaggaada ka zuulimaa macaada min allah ilaahay xaggiisa dahiir mid kuu gargaara calayhim kaaga gargaara xagg allana in lagaaga gargaaro oo garab ilaahay kuu noqdo malaa'igtiisa ayma caado noqota waayi maysid dumta intaad daa'imta calaa daalika sidaa adiga iska wad waxa adiga ka fudayso xagg alla lagaa siin malaa'igtiina ma caado ah oo garab iyo ta'yiid ku ah inta aad wanaaggaasi samaynayso xumaantan ay wadaan adaa guusha ku taagan ayaguna dambas kulal bay cunayaane iska wad buu nabiga calayh isalaatu wasalaam le'annahu ma aha xiriirintu laysa alwaasilu bilmukaafi buu nabigu yidhi ma ahan qofka abaalgud abaalgudaya ma xiriiriye hebel wuu isoo booqday shalay anna maantaan booqan waxbuu isiiye waan siin taa abaalgud ma aha abaalgudka dhabtaa ah waxaa weeye yani way tahay abaalgud lakin waxaa laga hadlayaa alxaqiiqi ee qofka lagu imtixaamay inay dhab ka tahay arrintan ah, waxaa weeye an tasila man qadacak an tasila man qadacak qofka ku gooya inaad xiriiriso kaasaa xiriirinta dhabta ah oo la wejiba kalahayn hal shayrow kalena waxaa weeye in la fahma muhim weeyaan markaad ixsaan samaynayso qof u samaynaysa aadama oo bini aadama isku day qalbigaada inaad ka baabi'iso in qofka asaga ah abaal uu kuu qabto abaalkan iyo waxaana u talayso inuu kuu gudo qalbigaada ka ilaali ka fogee marka horeaba ku talagelin qaraacan iyo sida ma moodaynin waxaan ogaa sameeyey iyo waxba waxaad samaynaysa samee liwajhi illah u samee laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuura saa dheh shukribaynagama rabno abaalbar iyo abaalgudna inagaan rabno laa nuridum ljza wala shukuura wuxuu ku saabsan yahay taxriimu nahy nahy cafwan taxriim iyo baabunahyi labada waa isku mide annahyi waxaa laiska reebay oo xaaraama can itaxaasudi in la istaxasudo watabaaquudi laisku cadhoodo oo watadaaburi cadhadaa lagu kala tago cadhadii lagu kala tago waa la diiday xadaana yaxya bn yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal laa tabaaqadu ha isku cadhoonina waxa cadhada iyo khilaafka keena iska ilaaliya walaa taxaasadu ha isxasdina xasadka waxaa weeyaan tamani zawaal nicmat alkhayr qofka walaalkaa nicmadii ilaahay siiyey in laga qaado inaad jeclaato ood ka naxdo taasaa xasad la yidhaahdaa ilaahay baa bixiyey ilaahay bari wasalu llaha min fadlihi ilahay fadligiisa weydiista inaha ku taagan qofkan ilahay wuxuu siiyey walaa tadaabaruu dhabarka ha isku duwana intaa isku carootaana ha isgoynina wakunuu noqda cibaadallah addoommahii ilaahay noqda ikhwaanan xaalatin walaalo ama wakunuu cibaadallah yaa cibaadallah waxaad noqotaan ikhwaanan walaalo noqda laa yaxilu limuslimin walaa yaxilu limuslimin muslim ooma bannaana an yahjura inuu gooyo ka maqnaado akhaahu walaalkiis fowqa alaatin saddex beri ka badan saddex beri ka badan walaalka inaad cadhag ku kala malaataan ma bannaana laakiin saddex beri ka biniaadamka carabadnidiisii iyo muxuuha dabeecaddiisii iyo waxaasuu ilaahay og yahay saddexdaa beri waa saddexda beri adig ismiranayso eed xoogow caradaadii iyo aad muujinayso jidhkaada adiga isku maqnow saddexdaa beri kadib markaad soo caragoyso wixii cuqdad u bedelin caradii cuqdad u bedelin soo noqo saddexdaa beri caradii biniaadamka weeyaanaad lagu abuuraye haddaad carooto waxood afka urtuurtuurto saddex beri ka bacdi iska salaam qofkii xaddaana xaajib bn weliid xaddaana maxamed bnu xarbin qaala xaddaana maxamed bnu weliid isubaydi can zuhuri maxamed bnu muslim qaala akhbaranii anas bn malikin ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaala wuxuu yidhi xa xadaanii xalmana bn yaxya akhbaranii ibn wahbin akhbaranii yunus can ibn shihaab can anas bn malikin can الnabiy salى اllah alيه wasalam bimili xadiiثi malikin qala xadana zuhayr bn xarb wibn abi cumar wcamru naaqid jamiican can ibni cuyaynata sufyaan can الzuhriy bihada اlisnaad wazaad ibn cuyayna walaa taqaadacu ha isgoynina intaad isku carootaan ha isjarin oo dhabarka isku duwina walaalaatiina isku soo laabta dadka muslimiinta ma kala maarmaan way isbooqdaan oo waxbay isa siiyaan oo way isku tukadaan isxabaalaan markaa isgoyninow wax yaroo dhacay yaan laisku goynin xaddaana abu kaamil qaal xaddaana yaziid can ibni zure xaw xaddaana maxamed bnu raafic cabd bni xumaydin kilaahuma can cabdirazaaq qaala jamiican can macmar can zuhri bi hada alisnaad ama riwaayatu yaziid canhu uu ka wariyey ninkaasi faka riwaayatu sufyaan ah, yaziid bnu zure riwaayadiisu cabdirazaaq ka warinaya ka riwaayatu sufyaan wey oo sufyaan iyo cabdirazaaq baa ismutaabacinayo can zuhri bidikri yadkuru alkhisaalaa arbaca jamiica afartiba waa sheegay laa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu wakuuru afartiba wa ama xadiid cabdirasaaq isagu walaa taxaasaduu walaa taqaadacuu walaa tadaabaruu saddex buu ka dhigay qaala xadaana muxamed bn muhana xadaana abu daawuud abu daawuud sulaymaan bnu daawuud adayaalisi qaala xadaana shucb bnu xajaaj can qataada bni dicaama can anas bni maalikin ana nabiya sala allah alay ali wasalam qaal laa taxaasaduu a isxasdina nicmada ilaahay baa bixiya qofka ilaahay siiya waxba ha ka xasdin dhibaatana ha u geysanna ha ku nacin am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadlih ilahay wuxuu bixiya miyaa dadka ku xasdi walaa tabaaqaduu ha isku cadhoonnina oo walaa taqaadau ha isgoynina oo wakuunuu noqda cibaadallahi addoommahii ilaahay noqda ikhwaanan xaalatii walaalo ama cibaadallah ya cibaadallah ikhwaanan walaalo noqda siduu ilahay ba inii amray xadaanii caliy bn nasr aljahdami xadaana wahb bnu jariir xadaana shacb bihada isnaadi mila wazaad kama amarakum allah kunuu cibaadallah ikhwaanan kama amarakum allah inama almu'minuuna ikhwa walaalasaad ilaahay uunii amray oo muminiina walaalo tihiin walaalo u ahaada baabu taxriimi hajri haajiridu waa xaaraam lakala haajiro fowqa alaai saddex beri ka badan bilaa cudrin sharciy cudurdaar sharci adoon haysanin qofkan hadduu qof ilaahay dartaad u nacday uu yahay dembi buu ku jira macsiyuu ku jira munkar buu ku jira waad ka reebtay waad kari weyday markaasaad deedna ka haajirto oo tiri wixiisoo dhanba iga bisbu iga yahay inuu xoogaad ku cadaadiso aadan rabtaayoo uu xoogo ku xanuunsado taa dhibaato ma laha ah, cudurdaar eh, cudur sharci haddaa wey haddii uu caradaas iyo goynta aad goysay aad is leedahay waxbay ka reebi oo saabayn bay ku yeelani hadduu tamaadi iyo inuu ka sii daraba ay keeni waxba ma faa'iideynayso waxba ma faa'iideynayso qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihab azuhri can caطaa bn yaziid alaydi can abi ayub alansari ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal laa yaxilu limuslimin muslim oma bannaana an yahjura akhaa walaalkii inuu gooyo ka hajiro fowqa alaai layaal saddex beri ka badan salaamtiisii iyo qaabilidiisii buu ka hajiraya maa magaalada inooga tegi magaalada ogama tagaan wuu joogaa laakiin markays arkaan isma salaamayaan yaltaqiyaani way kulmi oo fayacridu haada kan waa jeesan wa yacridu haada kanna waa kana wejigu dadbika laba qof oon israbin wejiga isma siin karaan wejigay kala duwayaan wa khayruhumaa labadaa qof ee noocaasa tawaturka uu udhaxeeyo khayruhumaa waxaa ugu khayr badan labadoodaas alladii midka yabda'u bisalaam salaamta bilaabo ka assalaamu calaykum yidha war hebel warran dhaha ka asagaa ugu fiican ah, kii kale oo calaykum isna hadduu yidhaahdo khalaas inqadacat ilhijra kalagooyi iyo hijradii waa baabaaday hadduu afka sii tuuro adigu waad badbaadiyo asaga u taallaa xadaana qutayba bnu saciid abubakr bin abi shayba wزuhayr bnu xarb qaaluu xadaana sufyaan xaw xadaana xarmana bnu yaxya akhbarana ibnu wahbin akhbarana yunus xaw xadaana xaaji bnu waliid xadaana maxamed bnu xarb an الزubaydiي maxamed bn waliid xaa waxadaana isxaaq bn ibrahim alxandari وmaxamed bn raaficin وcabd bn xumaydin can cabdiلraزaaqin can macmar bn rashidin kulhm can الzuhri biisnaadi malik bimili xadiiثi oo kale ilaa qowlah hadalkiisa uu yidhi way isu khilaafsan yihin uu yidhi fayacrudu hada wayacrudu hada intan ayadaa fainahum jamiica dadka ayaga ee zuhri ka warinaya ardada zuhri ah waa zubaydi iyo yunus iyo ninka la yidhaahdo sufyaan iyo kuwaas weeyaane fainahum jamiican qaaluu waxay dhaheen fii xadiiihi hayra maalikin maalik waxaan ka ahayn hayra maalik fayasudu hada wayasudu hada waa isku mid yasudu hada kan waa jeesan wayasudu hada kana waa jeesan yacridu waa isku macno xadaana mxamed bn raafic xadaana mxamed bn abi fudaykin akhbarana daxaaq wahuwa bn cuثmaan can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali waslama qaal laa yaxilu lilmumini mumin xalaal oo maaha an yahjura inuu ka haajiro gooyo ahaa walaalkiis fowqa alaaati ayaal saddex beri ka badan xaddaana qutayba bnu saciid xaddaana cabdulcaziiz yani bni muxamed can ilcalaa can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sal slam qaal laa hijrata bacda alaa saddex beri wax ka badan in la kala maqnaada maaha <coughs> saddexda beri laakiin waa lagu ogolya xoogayna soo ciilbaxdaa la rabaa oo aadan lagu baquujinin oo wax tabartaada iyo dabeecadaada aadan keri karin aan lagugu reebin ha cadhoonin laguma dhihi karo saddex beri xoogow bal adiga waxay dhahaan caro waa la bariyaa caro walaal waa la bariyaa bay dheheen caro walaal waa la bariyaa maanta wax dhacay bal iska jooga barina isku imaanaan hadhihi qofkii waa soo fikiri baresharkii baa ka degi wixii xanuun ahaayo wixii hoyo dhan ba dib uxayn walaalnimadu dib u xasuusan shaydaanku iska naari barina isagoo iska fiicanoo macquula ayuu imaanoo xajadiisa la geli baacadu taxriimi danni malaha waa xaaraam adannu suuq malax xun inaad walaagka u malayso alqiraa'a kor aad ka akhriyso waxay dhahaan luqatu jasad bay qaarkood dhahaan bannaanka kore inaad qof ka akhrisuun wa tajasusi istaajuus iyo wa tanaafusi inaad tartantaan qofka walaalka oo adduun aad kula tartantood wuxuu heli heli lahaa aad ka qabto wa tanaajushi beexfalis beecay ku saabsanta beexfalis waxaad rabay inaad garato inaad tiraa intaasaan ku daray ood culays saarto intaba ma bannaana maxaa yeelay ukhuwada walaalnimada maxabada ayay baabi'inaysaa wanaxwiha wixii lamida xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can abi zinaad cabdulahi bnu dakwcan acraj cabdiraxmaan hurmus can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal iyaakum dadow waxaan iiga digaya oo iska ilaalisaan wadanna malaha xun walaalkaa mala xun oo malayn waxaad aragtay ku aragtay ee waxaad dhagahaada ku maqashay haddaad wax xukumi ku xukun laakiin war qiila waqaalaah ama wuxuuna iska malayso oo adigu iska akhrisatay waxaa iska ilaali faina danna maluhu akdabu lxadiidi wax lagu sheekeeya ta ugu been badan wey walaa taxasasu ha israraacina xawaasta dhagaha iyo mxu alxawaas alhamsa la dhahaa israaraacin oo qofka asaga ah ceebtiisa raaraacin saad ceeba u aragto haddaba gelgelin walaa tajasasu ha istaajuusina oo ceebihiisa intaad dabagalgasho deen ha gudbinin ha u gudbinin dad dhibaato u geyn kara oo dhibaato u geysan kara ha u gudbinin wax ceeb la'aana ah ma jirta adduunka qof walba waa dembaabaa wixii ilaahay qariyey oo culayska dhibaatana aan dadkaba ku haynin waxba adiga dhibaato warkaas ha u geysaninoo ha ku jaajuusin walaa tajasasu walaa tanaafasu tanaafus fi dunya adduunyada inaad ku tartantaan deenna tanaafuskaas maxaa ka dhalan taxaasud baa ka dhalanaye walaa taxasadu haisxasdina walaa tabaaqabu isku caroonina oo walaa tadaabaru dhabarka haisku duwina intaa isku carootaan isnacna isnacnaa wakuunuu noqda cibaadallah yaa cibaadallah addoommaha ilaahayow ikhwaanan walaal noqda waxaa rab mujtamac inuu noqdo mujtamac nadiif ah mujtamac walaalo ah midaysan horumarkooda ka taliya hadinac u sii jeedo ayaa rabaa mujtamac inuu noqdo mujtamac isku mashquulsan asagaoo dabagedisan wareegaysanaya wareeleganaya waxba ma gaarayo قال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna cبدالعزيز عن بن محمد عن العلاء عن أبيه cبدالرحمن عن أبي هريرة أن رsuuل الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تhجروا ولا تdاabrوا ولا تxasسوا وlaa yبع bعضكم yuuna iibinin calىa bayci bacض walaalkii wuxuu gatay yuuna ka dulgadan وkunuu noqda cibaadالlah ya cibaadالlah إkhواana walaalo noqda xadثna إسحاaq بن إبراهيم أخبرna جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا تxاasدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تxasسوا ولا تناجشوا وkunuu cibaad اللhi aa waa laba noqdo xadaana xasan bn cali axulwaani wacaliy bn nasr ajahdami qaala xadaana wahb bnu jariirin qaala xadaana shucba can acmash bihada isnaadi laa taqaadau walaa tadaabaruu walaa tabaaqadu walaa taxaasadu wakuunu ikhwaanan kama amarakum llahu intaas isku wada raaceen waxadaani axmed bnu saciid adaarami xadaana xabaan bnu hilaalin qaala xadaana wahayb bnu khaalidin xadaana suhayl bn abi salix can abihi abi salix samaan can abi hurayrata can inabiyi sala allah alay wasalam qaal laa tabaaqaduu intaas ku cadhootaan walaa tadaabaru dhabarka isku duwina oo walaa tanaafasuu tanaafus ixtikaaga iska ilaaliya deena taxaasud baa ka dhalanaysa dhowra ha tartamina adduunyada ha isku riixriixin oo ada hebel oga hormariyo hebel ka qabso wa kunuu cibaadallaahi noqda ikhwaanan walaalo baabu taxriima ulmi lmuslim taxriimu dulmi lmuslimi qofka muslimka in la dulmiyo xaaramu wa khadlihi in la hoojiyo gargaar iyo garab wuxuu kaa mudnaa iyo hiiladu kaa mudnaa inaad ka goysatana lama ogolo isagoo gargaar kaa mudan hiilo kaa mudan gurmad inaad u gurmadta kaa sugaaya inaad ka goysato oo u diidda lama ogolo waxtiqaari inaad xaqirtood yastood yaraysato liidana oo inaad ka koraysa u aragta ma bannaana wadamihi dhiiggiisa wa cirdahu cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo wamaal intaba xaaram weeyaan xadana cabdullahi bnu muslamata bn qacra xadana daawuud yacni ibnu qays can abi saciidin mawlaa caamir bnu kuraysin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal اlahu alيh ali wasalam laa taxaasaduu ha isxasdina walaa tanaajashuu beecfalis ayaa la diidaya kitaab albuyuuc baa kusoo maray in qofka waxaadan garanaynin suuqii oo leh intaas iga sii qof leh anaa intaa ku daray inaad garata ma rabtid kana rabta inaad beeca ku qaaliyayso walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa tadaabaruu dhabarka ha isku dugina walaa yabic bacdukum yuuna iimin calaa bayci bacdi walaalkiin neef uu gatay oo laakiin meeshii war meeqaad neefka ka siisa anaa neef ka fiican ku siine ka cesha neefka neefkaana iska celi ka fiicanoo ka raqiisan baan ku siinaa dhihin walaa shira calaa shiraaca kiila iyadoo waa mid lacagtina ha isku maaragtay eh, gadan walaalka ku soo gatay wuxuu alaaba watayna labada way soo gelaysaa labada way soo kitab albuyuc kuso mar wakuunu cibaadallahi ikhwaana almuslimu akhulmuslimi laa yadlimu muslimka muslimka kale walaalkii wey hadduu walaalkaa yahay walaal maxaa laga rabaa qofka walaalkaa ah maxaa la rabaa inaad samayso laa yadlimu inaad dulmisa lama ogolo walaalaanahay waa isdulminaynaa waa isqarinaynaa sax maaha walaa yakhduru ma hoojiyo walaalkaa gargaar markuu kaaga baahan yahay oo xaalad iyo duruuf iyo dhibaato iyo culays u haysto ama cadow uu haysto ama madluum uu yahay oo laga gardaran yahay <clears throat> wuxuu kaa baahan yahay nasri iyo gargaar marka walaa yakhduru ma hoojiyo walaa yaxkiru ma xaqiro inaad yastoo tidhahda muxuu sheegaya muxuu yahay kii hebela aad tidhahda ma bannaana ya ilaahay baa garanaya qofka taqiga <clears throat> laa yasal qooman min qowmin casaa an yakuunu khayran minhu yani qolada kale yeenan xaqiirin bu ilahay walaa yaxiru yuuna xaqiirin <clears throat> xaqiraaddu <clears throat> waa dunuubta waaweyne kabaa'irta ka mid xataa nabiga alay salam uu yidhi kafaa bilmari iman kafaa bilmari iman an yaxqira akhaahu muslim qofka waxaa dembi ugu filan walaalkiisa muslimka inuu liido yaso xaqiro ah attaqwa buu nabigu yidhi taqwadii alla ka haahuna halkana ku jirtaa taqwadu wayushiiru nabigu wuxuu ishaaro gacanta saaray ilaa sadrihi xabadkiisa alaaa maraat saddex jeer buuna ku celiyey attaqwa haahuna taqwada halkana ku jirtaa attaqwa haahuna halkana ku jirtaa saldhigii waa halkan halkan saldhigga qalbigan hadduu hagaago idaa salaxa salaxa jasadu kullu jasadka intiisa dhan baa wada hagaagaya waidaa fasada hadduu halkan fasahada saldhiggan fasada ljasadu kullu inta kale waa fasahaday tanaa u baahan marka in la daaweeye qalbiga cudurrada ku jira faraha badane gala in laga daaweeyo xasanimada caarada dulmiga xaqiraada waxaan oo dhan kibirka waxaaso in laga daaweeyo ayb bixasbi mri'in min ashar qofka waxaa shar ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu liido xaqiro yaso kululmuslimi muslim dhammaantii alalmuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun xaraam waxaa ka ah damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo wa maaluhu xoolihiisa inuu xaqdarro ku qaata kaxaaraana wa cirduhu sharaftiisa iyo karaamadiisa inuu meel kaga dhaco cirdiga meesha qofka uu ka xanuunsado ee in laga taabto uunan noogaleen ama wax laga sheego uunan noogaleen ayaa cirdi layidhahdaa mawdicu madxil insaani ow damihi meesha qofka laga ammaano ama laga caayo ayaa waxaa la dhahaa cirdi marka ammaanta waxba qofka ma yeeshee cidda badane waban rabaaye wa ka sheegala diidan xadaana abu daahir axmed bin camr bin sarx xadaana ibn wahbin can usaamata wahuwa bn zayd anahu samica aba saciidin mawla cabdilaahi bn caamir bn kuraysin yaquulu samictu waxaa maqlay aba hurayrata yaquul qaala rasuulu lahi sala allah alيh wasalam fadakara xadiidi daawuud wazaada wanaqas waxna waa ku daray waxna waa ka gooyey zaada wanaqas wa mima zaada fiihi wuxuu ziyaadiyey waxaa ka mida xadiidka nabiga alay sl inta nabigu sheegay in allaha laa yanduru ilaahay ma fiiriyo ilaa ajsaadikum jirkiinna jirkaas siduu raba ahaa midabkiisa muuqaalkiisa mitirkiisa intuu raba ha gaarsiisnaado <clears throat> dab ilaahay ka geli maayo <clears throat> walaa ilaa suwarikum suuradiinnana ilaahay ma fiiriyo qurux iyo fooxuba waxay ahaatee madow iyo caddiin danka male ilaahay walaakin yanduru ilahay wuxuu daalacdaa ilaa quluubikum quluubtiinna wa acmaalikum ku dar riwaaya soo socota wa ashaara biisbici ilaa sadri gacantiisuu nabigu gacantiisuu xabadka saaray ilaahay qalbigu daalacdaa qalbiga qalbiga qalbiga halkan wey ah, tanuu ilaahay fiirinaya mooyeene muuqaalkaada ilahay danka male xadana camru naaqid xadana kaiir bnu hishaam xadana jacfar bn burqaan can yaziid bn ashar can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam laa yanduru ma fiiriyo in allaha laa yanduru ma fiiriyo ilaa suwarikum suurooyinkiina ma fiiriyo ilahi subxana wa tacaala walaa ilaa wa amwaalikum iyo xoolihiinna xoolahaada suuradaada muuqaalkaada dad ilay kaman camal unbula walaakin yanduru wuxuu fiiriyaa quluubikum quluubtiinna iyo waacmaalikum acmaashiinna ziyaadadaas wa acmaalikumtaas muhim jiddan iyaadaas walidaalika dadka qaar waxay ku istaagaan walaakin yanduru ilaa quluubikum qalbigiinu ilahay fiiriyaa intaas dadka qaar ku dhegaago markaasuu wuxuu ku leeyahay isagoo daahirka wax kasta samaynayo oo muuqaalkiisii daahirka aha shareecada khilaafsan wuxuu ku leeyahay ilaahay qalbiguu fiiriyaa qalbiguu fiiriyaa macnaha wuxuu le qalbigayga waa fiicadeedu ka wada waxaan kale muuqaalkayga ha fiirinin xadiidka kala yaa diiday wa acmaalikum ilaahay qalbigana waa fiirin <clears throat> qalbigaasi saamayntiisa jidhka uu ku leeyahayna waa fiirinaya oo camala qalbigaada wax arkaayo ma jiraahin baa og subxaana wa tacaala laakiin haddaad camalkaada uu hagaagsan yahay qalbigaada inuu fiican yahay tusaysaa haddii camalkaada uu xun yahay oo aad wax xumaan falaana samaynayso ku hadlayso qalbigaa fiican inaad tidhaahda lagaa yeeri maayo lianna qalbigu waa baain waalbainu cunwaanu aahir walaahiru cunwaanu lbaain cabsi wey walaahiru cunwaanu lbaain baain muuqaalka daahirka waxaa noo muuqda wuxuu calaamo iyo cunwaan u yahay baatinka wax ku jira walidaalika cumar dhihi jiray ama xadiid qaarkood ina naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawala saraa'ir baabunahyi can alfaxshaai watahaajur alfaxshaa waxaa xun oo qowl iyo ficila iyo kala haajiridda lakala tagoo lakala fogaado laba qof ay kala maqnaadaan xadana qutayba bn saciid can malik bn anas fima quriya calayh can suhayl can abi can abi hurayra ana rasuula اllahi sala allah alيh wasalam qaal tuftaxu abwaabu اljanna jannada albaabaheeda la furaa yowma اlitnayni maalin kasta oo itniina wa yowma alkhamiisi maalin kasta oo khamiisa ayaa la furaa walidalika soonka la sunneeyaa si camalkaadi maalintaasi jannada ilaahay subxaanahu wa tacala uu kuu siiyo fayuqfaru waxaa loo dhaafaa likulli cabdin addoon kastooo laa yushriku billahi shaya addoon kastoon ilaahay muwaxida oo ilahay waxba u sharig yeelaynin ilahay waa u dhaafaya ilaa rajula nin mooyeene kaanat baynahu asaga iyo wa bayna akhiihi walaalkii shaxnaa cadaawada udhexaysa mooyene asaga walaalkii qof cadaawad udhexayso kaas mooyeene fa yuqaalu waxaa leeya unduruu haadayn labadan cuqdada ee udhaxayso u suga malaa'igtii buu ilahay ku leey u kaadiya ka tirina xataa yastalixa ilahay ka heshiiyaan um, andiruu suga haadayna labadan u karta xataa yastalixa ilahay ka heshiiyaan andiruu u suga haadayna labadan xataa yastalixa ilaahay ka heshiiyaan markay heshiiyaan baa loo sii daynaya camalkooda saalixaha inta kalese waa laga xanimaya u fiirsan marka cuqdada iyo cadaawadu dhibaatada ay u geysanayso qofka cibaadadiisa iyo darajadu gaari lahaa xadaana zuhayr bnu xarb xadaana jarixa xadaana qutayba ibnu saciid waxmed bn cabdat adambiy can cabdilcasiiz daarawardi kilaahuma can suhayl can abihi biisnaadi mali naxwi xadiidihi hayra ana fii xadiidi daarawardi ila almutahaajiriin min riwaayati ibni cabda faqaala qutayba ila almuhtajiriin almuhtajir wlmuhaajir wlmutahaajir macnahuma waxid kuwa kala tegay wey xadaana ibn abi cumar xadaana sufyaan sufyaan ibn abi cumar maxamed bnu yaxya alcadani haddaad aragto sufyaanka waa ibnu cuyayne can muslim bin abi maryam can abi saalix samaan samica aba hurayrata oo wuxuu maqlay rafacahu maratan mar buu kor u qalay xadiidkoo nabiga u koryeelay qaal nabiga wuxuu yidhi tucradu lacmaalu acmaashaa la bandhigaa fii kulli yowmin khamiisi wa itniin maalin kastoo khamiisi maalin kastoo isniina fayakfir allahu ilahay wuxuu u dhaafaa caza wajal fii dalika alyowm maalintaasi likulli imri'in qof walba oo laa yushriku billahi shaya ilaahay aan u sharig yeelin saqaa'irtao dhan waa loo dhaafi kabaa'irtana toobad bay u baahan tahay ilaa imra'an qof mooyeene kaanat baynahu asaga iyo wa bayna akhiihi walaalkiis shaxanaa cadaawada udhexayso fa yuqaalu waxaa la leeyahay urkuu urkuu Ah, urku iyo utruku iyo andiru isku maxaa wey urkuu u suga haadayna labadan xataa yastalixa ilahay ka heshiyaan urkuu u suga haadayna labadan xataa yastalixa ilahay ka heshiyaan xadadana abu daahir wa camr bnu sawaad qaala waxay idhi akhbaranaa ibn wahbin akhbaranaa malik ibn anas can muslim bn ibrahim can abi saalix can abi hurayrata can rasuli illahi sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi tucradu acmaaru nnaasi baa la bandhigayaa fii kulli jumcati jumco walba fii jumcada waxaa laga wadaa usbuuc jumcada hadda waa fii kulli sabtin ama kulli jumcada waa usbuuc baa la wadaa fii kulli jumcatin toddobaadkii walba maratayn laba maalmood baa la bandhigaa yowma alinaini maalin isniin iyo yowma alkhamiisi maalinta khamiista fayukfaru likulli cabdin addoon kasta waxaa loo dhaafaya muuminin mu'minah ilaa cabdan addoon mooyaane baynahu isaga wa bayn akhiihi walaalkiisa muslimka ah shaxnaa cadaawad udhexaysa iyo cuqdad fayuqaalu waxaa le utrukuu ka taga awirkuu suga haadayni labada dhukaadiya xataa yafii'a yafii'a baabun fii fadli lxubbi fi illaah ilaahay dartii oo laisku jeclaado diintaas iyo muxuu ahaa shareecadaas iyo daacadaas iyo wanaagga khayrka ee islaamnimada in laisku jeclaado taasaa wanaagsan xadaana qutayba bnu saciid can malik bni anasin fima quriya calayh can cabdillahi bn cabdiraxmaan bn macmar can abi lxubaab saciid bnu yasaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh waali wasalam wuxuu yidhi in allaha yaquul ilahay wuxuu leeya yowma alqiyama maalinta qiyama wuxuu dhahayaa ayna almutaxaabuun awa kuwa isjeclaa bijalaalii aniga tacdiimkayga iyo cadamadayda iyo daacadayda isku jeclaa weynayntayda iyo waxdaaniyadayda iyo daacadayda kuwa isku jeclaa waa wey ilahay bay wada waxidaan daacada allay wada gutaan soonkii baa la wada soomi salaaddii baa la wada tukan jamaacada waad aratay jamaacada salaaddaad ku tukato meeqa wayaan labaatan iyo toddoba darajo wey keliga haddaad tukatana hal darajaad heshayteen intaasoo darajaad maxaad ku heshay walaalkaa sababtiis jamaacadaas tukateen ku jeclow marka alyowma maanta ayaan udiluhum u haraynaya alyowma udilluhum maantaan u harayn fii dilii hooskayga buu alla leeyahay yowma maalin baan hooskayga u harayn laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilli hooskayga mooye maalinta ayada ahee wax la harsada uusan jirin meel taagoo la harsadana male meel hoosoo la galo oo godaana malaha laa taraa fiiha ciwajan walaa amta maalinta ayadae hoos jirin hooskaygaan gelinaya maxaad ku mutaysatay isjeceelka mu'miniinta isjecel ilahay dartiina aad u jeclaatay yaa hooska lagu helaa xadaana cabdulcala bn xamaad xadaana xamaad bn slm can haabit can abi raaficin can abi hurayra can اnabiyi sala allah alayh waalih wasalam ana rajula ninbaa zaara ziyaarta akhan lahu ninay saaxiiba yihiin oo walaalkiis muslim islaanimada walaal ku yihiin fii qaryatin ukhraa magaalo kale ayuu ziyaaro ugu tegey walaalkii waa soo salaami buu yidhi faarsada allahu ilaahay baa wuxuu u cimilsiiyey oo u qariyey oo meel u geliyey lahu casaga calaa madrajatihi waddadiisii uu ku socday malakan malag buu ilahay u geliyey malagu markiiba ilahay samada ka soo diray ninkaa u fadhiisaan la waddada bini aadam buu iskaga soo dhigay falamma ataa calayhi meeshii uu malaga joogay markuu ninkii yimidoo socda qaala malaggii baa hadlay oo aadami iska soo dhigay ayna turiid xaggeed u jeedda qaala uriidu waxaan doonayaa akhan lii ninaan aan walaalanahay fii haadi alqarya magaaladaasna jooga walaal muslima islaanimadan ku walaalownay qaala malaggii baa wuxuu yidhi hal laka calayhi korkiisama waxaad ku leedahay min nicma abaal abaal uu kuu galay oo tarabuha aad barbaarinayso hallaka ma waxaa ahaaday calayhi asaga korkiisama wuxuu kugu leeyahay min nicmatin abaal tarubuha abaal aad u celinayso oo uu kuu galay ood u barbaarin ood hadda u gudaysan miyaa jira qaala laa maya abaaluu ii galay oon u gudaaya ma laha kayra annii anigu waxa uu kaleoo jiraa annii axbabtuhu waan jeclahay fillaahi caza wajal ilaahay dartii baan ku jeclahay ilaahay dartii iyo diin baan ku jeclahay wixii kaloo dhan dadku ay fiirin jireen oo dhan meesha kuma jirto alla dartii umaan u jeclahay qaala fa innii rasuulu llah malagii wuxuu yidhi rasuul ilaahay baan ahay ila malaa'igtu rusul bay leedahay ah, sidai aadamaha rasuul u leeyihiin ilahay baa soo dir ninkaasaa loo soo diray keligiis waxaa fa innii rasuulullah ilaahay miduu soo diray baan ahay ilayka allah laysoo kaa diray waxaan wadaa oo fariina bianna allah ilahay inuu qad xabaka ku jeclaaday kama axbabtahu fii saa u jeclaatay ilahay dartiisaa ugu jeclaatay adna ilahay waa ku jeclaaday ogow baa leeyahay ka waran manqaba iyo darajada ka weyn ma garanaysaa darajada ayada ya ninka asaga meesha la gaarsiiyey fiiri sida loo dalacsiiyey darajada la gaarsiiyey fiiri ninka alla dartiisa lama jeclin ha allana wuu ku jeclaaday qur'aanka haddaad alla darta u jeclaato allana wuu ku jeclaan suurat qul huwalla nin baa jeclaaday oo yidhi qul huwallaha nin jeclaha ilaahay tawxiidkiisa iyo sifaadkiisa ka sheekaynaysaa xubaka iyaha adkalaka aljanna oo ilahay baa ku jecla janna lagu geliyaa yidhi qaala shaykhu wuxuu yidhi abu axmed ahaa abu axmed aljaluudi annaysaabuuri tilmiidu muslim ahbaranii abu bakr baa ii warramay maxamed binu zanjawayhi ahaa alqushayri xadaana cabdullah cala binu xamaad baa ii warramay qaala xadaanaa xamaad binu salama bi hada alisnaadi naxwa marka wuxuu rabaa uun ardaygan abu axmeda dariiqii muslim dariiqaan ahayn inuu xadiidka ku wariyay intaa un weeyaan haddayna ay mutaabacada uu la yimaado oo moxamed binu zanjaweyhi alqushayri ninka la yidhaahdo cabdulaclaa binu xamaad uu mutaabaceeyo xamaad binu salmana ay iskugu yimaadaan intaasuu rabaa bi hada isnaad baabu fadli ciyaadati mariid mariidka qofka jiranoo la booqdo fadliga lagu helo ajirka lagu helo iyo fadliga xadana saciid bn mansuur aburabic zahraani qaala xadaana xamaad calayaan ibn zayd can ayuuba can abi qilaaba can abi asmaa raxabi can hawbaan ah, mawla rasuulillaahi awbaan ibn mujdad qaala abu rabi xasen wuxuu yidhi rafacahu ila nabi nabiga u kor yeelay sal la slam fii xadiidi saciid qaala qaala rasuulula nabiga alay slam baa wuxuu yidhi caa'idulmariidi qofka mariidka booqda fii khurfati aljanna jannada midhaheedii buu guranayaa xataa yarjica ilaa gurigiisa kusoo laabto qof baad booqatay jannada midhaheedii wixii lagu heli jiray baad guranaysaa oo haysataa ilaa qofka gurigiisa kusoo laabto xadadana yaxya bnu yaxya tamiimi akhbaranaa hushaym bn bashiir an khaalidin khaalid alxada can abi qiraabati aljarmi can adubaci can hawbaan mawlaa rasuulilaahi mujmujada mawlaa rasuulila sal slam qaal qaala rasuulula sal slam nabig wuxuu yihi man caada mariidan qof jiran qofkii booqda lam yazal ka suuli maayo fii khuraafati aljanna jannada gurashadeeda midhaheeda ayuu guranayaa xataa yarjica ilaa uu ka soo laabto jannada midhaheeda wixii lagu guran jiray waa helay waa ku dhex jira xadaana yaxya bnu xabiib alxaariifi xadaana yaziid bnu zureyc qaal xadaana khaalid can abi qilaaba can abi asmaa alraxabi can hawbaan mawla rasuulillahi can nabiy sala allah aleh wasalam qaal ina almuslima qofka walaalka muslimka ida caada akhaahu muslima walaalkiisa muslimka markuu booqdo lam yazal ka suuli maayo fii khurfati اljanna jannada midhaheeda iyo gurashadeeda xataa yarjica ilaa gurigiisa ku laabto xadaana abubakr bin abi shayba wzuhayr bin xabl jamica an yaziid walafd zuhayr xadana yaziid ibnu haarun akhbarana caasim alaxwal can cabdillahi bni zaydin wa huwa abu qilaabata weyaan abu qilaabata aljarmi can abi ashcad sancaani can abi asma araxabi can hawbaan mawlaa rasuuli lah sal slam can rasuuli llahi sala allah alay ali wasalam qaal man caada mariidan qof jiran qofkii booqda lam yazil fii khurfati aljanna jannada gurashadeedu melehna ka suuli maayo qiila waxaa li ya rasuul allah wamaa khurfatu ljanna maxaa loola jeedaa qaala janaaha gurashadeeda wajanaaljannatayni daan labada janno ee qofka muminka la siinayo mudhaheeda gurashadoodu daanum way dhow yahay meel fog loo aadi maayo jana gurashadoodu xadana swayd bn saciid xadana marwan bn mucaawiya can caasim naxwan bihada isnaad xadana maxamed bn xaatim bn maymuun xadana bahs ibn asad xadana xamaad ibnu slm can haabit ibn aslam haabit ibn aslam albunani can abi raaficin can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi in allaha caza wajal yaquulu yowma alqiyaama maalinta qiyaama ilahay wuxuu dhahaya ya bna aadam qof baa la maxkamaynaya ibnu aadamoo maridtu waan jiraday falam tacudnii imaana soo booqanin saasuu ilah leey rabulcusaasaa dhahaya qaala wuxuu leehay addoonkii yaa rabbi rabbigayow kayfa acuuduka see kuu booqanaya wa anta rabu lcaalamiin caalamiintao dhan rabbigood adigoo ah oo khaaliqooda maaliga mudabirka ah haniyun can khalqigii ah nusqaaniya dhayadoo dhan ay kaa fog tahay aan xanuunsanin seen kuu booqan qaala wuxuu leeya ilaahay amaa calimta miyaadan ogeyn anna cabdii addoonkayga fulaana hebel ahaa inuu marida intuu jiraday falam tacuudu aadan booqanin amaa calimta miyaadan ogeyn annaka low cudtahu haddaad booqan laheed lawajadtanii waxaad heli laheed cinda waftiisaad iga heli laheed ya bna aadam istadcamtuka waa kaa quudis dalboo cunto isii baan ku yidhi falam tudcimnii imaadan quudinin qaala yaa rabbi rabbigayo wa udcimuka seen kuu quudin wa anta rabuulcaalamiin caalamiinta rabbigood adigoo ah oo addoommaha adigaaba quudiye mxuu ahaa in allah huwa arasaaqu biquwati lmatiin ayib adigoo risqigoo dhanma bixiya qaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn anahu istadcamaka cabdii addoonkayga inuu cunto kaa dalbay oo wari quudi maanta waan baahnahay intuu yidhi fulaan hebelaha aad falam tudcimhu siinin oo qudinin adoo heli kara amaa calimta miyaadan ogeen annaka adiga low adcamtu haddaad quudin lahayd lawajadta daalika quudintaa cindii agtaydaad ka heli lahayd ya bna aadam istasqaytuka waan kaa waraab dalbay falam tasqinii imaadan waraabinin qaala yaa rab kayfa asqiika seen kuu waraabin wa anta rabbulcaalamiin caalamkao dhan rabbigoodaado oo wax gacantaada ku jiraan oo u baahneen qaala istisqaaka cabdi addoonkaygi baa kaa dalba waraabi ku yidhi fulaanu hebelaha falan tasqii maadan waraabinin amaa inaka low saqaytahu haddaad waraabin laheed wajadtahu waxaad heli laheed daalika waraabintaasi cindii agteeda maanta ka heli abaalkeeda iyo ajirkeeda sawaabkeeda heli laheed marka waxaa weya waa maxkamad ilaahay xaggiisaa subxaana in marka laga warhayo dadka jiran iyo dadka baahan iyo dadka ooman intaba weeyaan oo qof walba wuxuu heli karo samafalo uu noqdo ixsaan iyo bir iyo samafal inuu ku dadaalo wallahu aclam billahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed